waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray mulaxadaadkii ku saabsanaa masalatu aljihaad ee halku dhagoodu ahaa aljihaadu walmaslaxa masalaynu soo maray ku saabsanayd ishtiraatu alimaamati fi ljihaad wadaadahaasoo u arkay in ay maslaxadu keenayso in imaam loo shardiya jihaadka iyo inuu warkaa baatil yahay mulaxadadii labaad waxay yidhaahdeen jamaacadu manhajkooday cusbaa wa naraa annahu laysa lijamaacati dacwa an tuclina aljihaada aw tuqiima alxuduud waxay dhaheen waxaanu qabnaa oon ka caqida dhiganaynaa iyo manhaj ahaan ummadda soomaaliyeedna u sheegaynaa iyo wixii wax fahmahayaba in kooxda muslimiinta ee dacwada ah jamaaca daa'ifa iyo xisbi dacwi ah uusan xaq u lahayn jihaad inuu iclaamiyo ama xuduudda uu oofiyo hadalkaas asaguna wuxuu daba taagan yahay maadaama tabar badan maanta aan la haynin dawaa'ifna ay halgamhayaan o ay hawsha in lasoo xidhxidho maslaxana waxay keenaysaa ilaa dowlad weyn oo islaama la helo inaan jihadna la gelin xadna aan la oofin halkaasi wadaaduhu ku gabagabeeyeen waana istislaam iyo isu dhiibid waaqicigii waaqicii muta'asimka ah laisu dhiibay waxaan leenahay waa firya fi ddiin siduu sheegay alimaam sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan ibn muxamed ibn cabdilwahaab ali sheykh min wujuuh wejiga koobaad ee wasfu dacwa aw adaa'ifa in laga dhiga maanic min mawaanic aljihaadi wa iclaanihi wa iqaamati alxuduud waa xukmun sharciyun wadciyun yaxtaaju ilaa daliil daliil faa'iideeya maaniciyu ayaa loo baahan yahay lianna shardigu waxau noqonhayaa min khitaabi alwadci bilitifaaq asbaabtii mawaanicdii shuruudda saddexda inay min khitaabi ulwadciyihi muran lagama qabo sixada iyo butlaanka laga niqaasha iyo taqdiiraadka wejka labaad cadamu ljawaas laba xugun bay meesha keeneen shardi waxaa weeye yaa meesha ku jira oo dowlad weyn iyo imaan baa loo shardiyaa jihaadkii baa weli socdo shardiya halkaasa ka imanaysa waxaa kaloo ku jira taxriimo jamaacat dacwa xaq ooma laha inay jihaadna iclaamiso xaggana ay xad oofiso bimacnaa ma banaana wey waa cadam ljawaaz wa cadam lxilli marka xugum takliifi ah iyo xugum wadci ah labadaa shaybay meeshii wadaaduhu dhigeen daliil buu mid kastana u baahan yahay wejiga saddexaad waxaan leenahay arrinkaani waa mukhaalif liijmac salafi saalix alcamali wاlqowli liqowlihi tacaala faqaatil fii sabiili lahi laa tukalafu ilaa nafsak jamacada muslimada tuqaatilu fii nafsiha wa tuxaridu lmuminiina cala alqitaal ninka asagoo awoodo wuu dagaalami waa halgemi muslimiinta kalena wuu caraabin wuu goobaabin waajibkaasaa u yaala in muslimiintu ay muddo dheer lahaayeen maamul iyo talis iyo nidaam iyo dowlado hogaamiya ee halganka iyo jihaadka xuduudana oofiya waa camal min acmaali lmuslimiin ficilka muslimiintuna ma keeno cinda alusuuliyiin wujuub ee wuxuu ku tusaa jawaas haddii aad tiraada shaygaani waa waajib ma daliil baa lagu yidhi waxaa tidhi min nabiyina muxamadin calayhi salaatu wasalaam ilaa hadda muslimiinta ku dhaqma usuuliyan waxaa lagu odhan camalu muslimiin calaa shayin laa yufiidu lwujuub ee wuxuu faa'iideeyaa jawaaz warnimi bannaani buu keenaa ficilka nebi maxamed baa cinda alusuuliyin waajib keeni waayey wujuub ilaa an yakuuna bayaanan limujmalin mamuurin bihi e, bayaanan limujmalin ma'muur mamuurin bi shay laysamray oo mujmalon macnihiisu cadayn un falka nabi maxamed uu fasirahayo uu bayaan yahay mooyeene is ahaantii istixbaab iyo jawaas buu faa'iideeyaa marka ficil muslim warkiiba jooji muslimiintu nidaam hadday lahayn ilaahay u barakeeye xadkiin ay oofinayeen jihaadkan ay iclaaminayeen ay wadeen waa barakiya khayr ay la kulmeen haddiise aan weyno waxaa weeyaan tabartaanadan dhaqaaqayna nin walba taagtiibay qodax ugu tagtaabaa soomaalidu tidhaahdaa qur-aankuna hadda waa qaacidadiisi fataquu llaha ma statactum jihaadka waa cibaado waa waajib diineed saan u awoodnaan u dhaqaajinayna wejka afraad ee bushin lagu bushin qisadii abi basiir oo ah asal jihaadia oo siyaasi oo meelo badan gala ragga aada hawshaa uga faaidaysta u sharxayna xalaynu soo tilin waxaa ka mid a sheekh ibnuqayim zaad mujaladka saddexaad laba boqol toddobaatan iyo afar ilaa toddobaatan iyo shan xaafidka laftirkiisu fiqiyaadka ibnu taymiya ibnuqayim kala baxeen xadiidkaasu intuu soo qaaday iyo wuxuu i wastanbata minhu bacdu lmutaahiriin wuxuu ujeedaa nimanka taymiyiintu u laakiin faa'ida fiqigeed buu keena wuuna sallimay fatxulbaariga majaladka shanaad afar boqol toban iyo afar waxaa kugu filan in qadiyada baatinayta aad ogaato culummadu salafku muran kama qabaan ilaa khilaaf yaroo laga soo goriya waayo can axmed oo mukharaja oon manquulo ahayn iyo riwaaya cayn xasan albasri oo sanadkeedu dacfi ku jiro mooyeene intooda kale waxay isku raaceen ama ra'yuljumhuurba ka soo qaada calaa aqali taqdiiri waxay isku raaceen haddii dowlad islaam oo dhisan oo nabad qabta ay daa'ifo ka mida duusho oo iska dhaqaaqdo biduuni idni alimaam walaa amrihi marka adaa'ifa almujaahida alghaaziya mutalasisa loo yaqaana oy gaala soo jabsadaan oy xoolo soo qaataan maxaa laga samayn xooluhu waa khaniimo ee intay muxuu ahaayey arbacatu akhmaas qaataan khumuskii ha soo celiyeen wadaadaa maray waana sida loo badan yahay wadaadda waxay dhaheen maya ayagaa iskale keligood waa akhdulmubaaxaat nin soo duulay oo soo xaabo kortoo caws iyo geeda soo gurtay iyo midhuu lamid yahay waxay gaala ka soo jabsadeen ayagaa iskale loogu tegi mahayo khaasun lianfusihim wadaadaa maray calaa yitixaal hawshoodu inuu jihaad yahay waxay qaadeenna uu khaniimo yahay ama fay yahay baa loo badan yahay laakiin karaahay ku dhaceen xaaraan bay ku dhaceen imaamka inay ka amar qaataan ba iyo waajib ma ah iyo waa mustaxab dagaallo kale wey falka asaga ah laakiin inuu mashruuc yahay min xayثu اlasl ayay markaa isku raaceen laakiin caaridkaas cadamulistidaan ah bay ka hadleen warka odhanaya muslimiinta dawaa'iftoodu xaq ooma laha inay jihaad iclaamiyaan ama ay xuduud oofiyaan waxaan leenahay dhanka lixaad marka la eego waa khidma jaliila liacdaaءi اlislaam min almushrikiina wاlmurtadiin waana muwaafaqa liahli اlbidcati wاridda min alraafidati wاdursiyati wاlqaadiyaaniya wadaadku asagoon dareemaynin baa laga yaabaa inuu u adeego munaafiqiin hadal wax tarahaya ama u shaqaynhayo muslimiinna baabi'in intii ilaahay ku xidhnaydna xagaldaacinoo minjaxaabi inuu ku dhawaaqo asagoo markaasi dadaalhayo ijtihaad ay ka tahay ijtihaadkiisa fasaad hadduu keeno in lala xisaabtamina habeen dambaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala haddii la yidhaahdo wadaadduhu waxay u jeedaan war nimanyow idinku haddaad halgamaysaan iskin u halgama laakiin intaad manaabir tagtaan ood idaacadaha ka hadashaan jihaad baa waajibay soo dhaqaaq intaad dhahdaan ummadda islaamka oo dhanba nin jihaad rabay iyo mid aan rabin iyo nin diidanaa kulliba godkii ha ku gurano fii utuumi lxarbi ha gelinaan u jeednaa warkaasi waa suuragal oo waxyaabaha la celceliyo oo inta badan lasoo soo celceliyo waxaa laakiin lagu jawaabahayaa daaifa daa'ifada muslimiinta iyadu halgamaysa ama u aragtay inay awood leedahay qaamat biwaajibiha oo faqaatil fii sabiili llahi laa tukallafu ilaa nafsaka waajib kalaa u dhimanoo ah waxarid lilmu'miniin ayadu way dhaqaaqday waxay awoodi karta inay isku dayday muslimiinta kalena inay ku dhawaaqdo xaq bay u leedahay la hadashoy tara soo baxa adugu waxaa tira anugu ma jihaadi karo ma awoodo adugu waxaa tira anugu calaan baan ahay boos baan ahay acmaan ahay shay baan ahay indhoolaan ahay adu daldal ma dhaqaaqi karo laakiin iyadu waxaad hadda ku eedaysa ma haysid waxay iyadu malaysay oy u aragtay inay halgami karto hadday iyadu istaagtin tabarteeda ahaydna ummaddii inteedii kale waxay tidhi waxardi lmu'miniin xilkaasay ku taagantahay adugu waxaa tidhahdaa mu'miniinta la taxrid anu kuma jiro waxaan ahay min ahli alacdaar warkaa war kale wey ee maxaad ayaga ku haysataa waa in la isweydiiyo haddaba ninkii qaadirhana wuu jihaadi ninkan qaadirhana waa macduur ninka isagoo qaadira jihaadi waayana waa aathim dembi ku dhacay jamaacaduna waxaa ku aadan ataxriid waxaan kaloo nahay iqaamat alxuduud ayaduna hadda koor baan labada masalaba faahfaahiyay waan dul caawa saan masaa'il kale oogu gudbo culummada muslimiinta muran kama qabaan in haddii dowlad islaami ay jirto wixii xuduuda loo dan inay oofiso hal mas'alo unbay ka soo reebeenoo addoommada xuduudday ku dhacaan asyaada ka fulin aqiimu alxuduuda calaa maa malakat aymaankum idaa zanad amatu axadikum fatabayana zinaha falyajlidha hadday ku noqoto saa yeela wixii marka addoommaha xuduudday ku dhacaan sayidkii maaligii lahaabaa fulin dowladna loo geyn maayo ibnu cumar baa fii muwaطa'i maaligsaan ku maray bisanadin saxiix addoonu lahaabaa intuu carayb wana intuu waxdaybu baxsaday waa laga dabatogo tago waa lasoo qabtay waaligii madiinu yuri xadka ka oofi wuxuu ihi madhabi haddaan amiir ahay annahu laa yuqaamu xaddu sariqa calaa aabiqin min alcabiid buui anigu madhabku waxaa weeye addoon cararay aabiqa inaan xad laga oofinin fii ayi kitaab buui xagee ku taalla adoo muxuu ahay sakaraad aho muxuu ahay aan tabar badnayn markaad le aniga kitaabkayga wuxuu sheegahayaa in aan nin cararay xad laga oofinaynin xaggee ku taallaa bur ka saar kitaabka ilaahay kuma haye buri ka saar sunnada nebi maxamed kuma haye bur war naga tag bur wiilkiibu addoonkiibu qabsaday gacantuu goy gaf ibni cumar baa xadka ka oofiy waxaa tacliiqiyey eh, alimaam ibn cabdilbar wuxuu leeyahay sax weeyo xadka marka hore imaamkan ku maamuusaynaa iyo dowladda hadday dayacaan mididaan qadanaynaa buuri haadaa huwa sawaab war xadku nidaam iyo kala dambeyn baa jira dowlad baa taagan iyo nidaam siyaasi aha ah lagu ixtiraamo fawdo iyo falataan amni iyo gacandhaaf iyo eh, nintooxsi markaa socon mayso laakiin hadduu asagii dayaco fiqi la-aan fiqi haddii la waayay ba tira gabadhii soomaaliyeed ma loo fallaan wax rag lagu mahmaame waxaa weye qaacidadaa sidaa ah muran culum muran kama qabana faatima binti moxamed baa xad oofisay maca qiyaami dawla xafsaa oofisay maca qiyaami dawla nabi maxamed oo taagan baa xuduudu ridda la oofiyey oo saxaabada qaarkood oofiyeen abubakaroo taagan bay ku nuxtooxsadeen kadib markuu ogaaday inuu xadku saxan yahay faruhu ka qaad qadiyaddu waxaa weeye asal waxa loogu daayay imaamkiiyo nidaamku waxa waa tandiim iyo maamul iyo idaarayn muslimiinto dhan bu laakiin waajibku saaran yahay waa la kala mudan yahay laakiin waa la kala xiga xabaali budlinaan muqdantaa la yidhaahdaa qadiyada waa in lagu baraarugo warga qadiyada sharxe waxaa ka mid a ah zaydiyo oo niman ku aafaysanaa imaan baa iskale wax walbaba ah yaa waagi dambe ilah wuxuu kasoo niman mujtahidiinoo madax bannaan oo shabkaxsado oo ayagu sunnada iyo kitaabka waxay sheegto waxay sheegaan ku dhaqaaqa waxaa ka mid ahaa saalix bn mahdi almaqbuli wuxuu leeyahy asagu iqaamatu alxuduudi min alumuuri alwaajibati alcaama alatii shurica laha alamiir ka saa'ir azawaajiri ودفع المفاسد وإقامة المصالح فما أليق ذلك بهم لكن هذا لا يقتضي منع غيرهم وأصل التكليف عام لكل متأهل ولو لم يقم ولو لم يقم أهل المال بصرف زكاتهم وجب على كل قادر أخذها وضعها في أهلها وكذلك, وكذلك سائر ما يتولاه الإمام ما لم يمنع منه مانع شرعي من مفسدة معارضة الإمام حتى حيث تقضي صورة الواقعة بذلك وأما السقوط فهو نتيجة جعل الإمام شرطا للحد بلا دليل wuxuu leey in xadka imaam loo shardiyo wuxuu hi waa waxaan baatilon san lahayn laakiin intuu taagan asaga ha lagu maamuuso waa war la gartay buur asaga ha lagu maamuusana keeni mayso in dadka kale aan loo ogolayn maxaa yeele waa xugum caama nin kastoo awoodoo qaadir ay u taalla mithaal wuxuu u kaysay masale mujmaca ah hadday muslimiinta koox kamida iyo beled dad degan sakada bixin waayaan gobol dhan dad deganaa sakaya bixin mayno way la aamuse muslimiinta meeshaa kun intooda awooda inay nimankan muquonshaan oo sakada xoog oga qaadaan waxaa waajib ku ah inay qoyskaa iyo qaryada sakada xoog oga qaadaan wain lam yakunuu umaraa walaa duwal wala jamaacaat kadibna ay siiyaan fuqarada masaakiinta iyo masaariif ku bixiyaan qadiyadda waa qadiyad aan soo gabagabaynay culummadu waxay ku ijmaaceen ijmaac waa wajka sideedaade ana kula baladin la sulطaana fiihi fa ahlu qudrati hum sulطaan baled kasta iyo qaryo kasta iyo waddan kastoon dowlad ka jirin waxaa ka dowlad ah inta awoodda axkaamta inay oofiso ama fuqaha noqdeen ama urur midaysan oo ictisaam oo kale ama muxuu ahaaye xarag shabaab almujaahidiin oo kale ha noqdeen nin tabar leh ama odayga meeshaa maamula qabiilka hadduu nin uu maamulo uu u taliyo asaga ka amiira waree hebelo may maqlaysaa xoolihiina soo urray zakadan ha la bixiyo wiilkaa zinaysta qabtoo dhagax ku dila leannahu waa muxsan gabadha ha la karbaashay liannaha zanad kan gacanta gooya hadday yeelaan sidaasuu amiir ku yahay qudro unbaa loo shardiyaa qudrada marka ama jamaaca ha fuliso ama qabiil iswaafaqi ha noqdo ama ism laga dambey ama sheekh la ixtiraamo ha noqdo qudraa la shardiyaa keliya qadiyada ragga aad u sharxay waxaa ka mid a ah ibnu teymiya haloo laabto wuxuu leeyahay marka la xuduudu ma oofin karo waxaan imaamka ayn waxaa looga jeedaa cindamaa yakuunu cadlan wa muqiiman lilxuduud hadduu dayaco loo fadhiisan mahaya buuri sunnadu waaba sidaasuu taagan yahay majmuc lfataawa mujaladka saddexaad ee soddon iyo lixaad cafwan safxada boqol toddobaatan iyo shan ilaa toddobaatan lix buu kaga hadlaa risaala matbuucoo laga qoray qadiyadan wixii la halmaa risaalatu istifaa alxuquuq min hayri qadaa'in indhaha la muraajaceeyo ragga aadu sharx wax ka mid ah ibnu xasm isagu wuxuu leeyahay laa yajuusu alxukmu ilaa miman wallaahu اlimaamu اlqurashiyu wax ma xukumi karo garna ma geyn karo nimaan imaam qurashi uusan ka dhigin qaadiya wakiil iyo xaakim iyo waali alwaajibati طaacatuhu fain lam yuqdar calى dalik haddii waaliba la waayo quraysh iyo khaliifna la waayo fakulu man anfada xaqan fahuwa naafidun bur haddii intaba la waayo ninkii xaq oofiya oo fuliya waa in lagu raaco oo loo hogaansamo waman anfada baailan he fahuwa marduud buri caqliga saliimkaa keenaya maxamed ibn xasm mujaladka sagaalaad afar boqol soddon iyo shan mulaxadada inaha aan ku dayno masale sii badan ma ahe waa masale iska mafruuq minha laakiin wadaadaha waxa ku kalifahaya waaqic hadda la marahayo iyo jamaacaadkii iyo duwalkii iyo andima alcarabiya wax laga doonayo howlo badan iyo ayagoo intay dhowr sano soo jihadeen xagal daacay howlo badan baa marka isbirbirsaday kadibna waxay keentay in fiqi inhizaami ah lala yimaado sidiisuba markaad intaad muddo soo dagaalantood halgantood rajado aad un fashilantood fashilanto ood kufto kufto waaga dambe waad garaaxi waxaan macquulayn baa kaa soo bixi waxaan la fahmi karin baa kaa iman sideeduba dhaqan la yaqaana irjaagu goormo bilowday wadaadda jabay baa bilaabay niman taabiciinaha iyo atbaacu taabiciino intii dagaal ba galeen la baaba'shay oo la fiijisto oo meelay galaan waayey baa sideeduba faraha hawsha ka qaadin irja ka bilowday jabriga iyo in wax kasta ilaahay baa qadara la yidhahdo aan asbaab iyo qadanin iyo hawlihii loogu talagalay waxaa bilaabay nima iyaguna daalo oo noogu wax dhaqaajin waay idan markaad aad noqto maqluub ood quusato oo ya iyo ixbaad kugu dhaco waxyaaba badan baa kaasoo fuli sidii ninka le ninka maxaad iskaga celin weydo iskaga xajin weyd wuxuu yihi iska xaji ah xooga ku taagnaabaa iga daranbu laba nin baa laga tadnay baa lafooda isgeliyey markaasaa nin lagday ku noqaa la yidhi ku noqa abuur ku noqo ah ha ilagde waxaa iga daran buu xoog kuba taagnaaba yacni ninkan mar dambe ninka hollin mahayo wuu jabay inhisaam baa ku dhacay dhibna haysta weeye taa intaasaan kaga tegin mulaaxadada saddexaad waa balaayatii ora ka daran jamaacadu maxay yidhaahdeen bal dhegaysta hadda haddii eh, la yidhi jihaad waxaa iskale imaam oo daa'ifa ma jihaadi karto xadna ma oofin karto haddaba waayo isticdaad ma isku dayi karaa wa aciduu lahum ma staطactu ma tabaran karaa intaan mucaskaraad furanno xoogo diyaargarow iyo ishabayn ma geli karaa waxay dhaheen mamnuuc wey hawshaana waxay dhaheen wanaraa ana alicdaada wاlisticdaada waajibun litaxsiili اlqudrati calى jihaadi اlacdaa wadafci fitnatihim walakina hada alwaajiba calى caatiqi wulaati اlumuur xaggay joogaan wadaaduhuma mariikh bay ku nool yihiin iyo zuxal iyo mushtari bay ku nool yihiin mise un meerayaashii aad sheegirteen ee dhowr iyo muxuu ahaaye sagaalka ahaa miyay ku nool yihiin mise adduunkan aynu joognay joogaan dad baa waxaa lagu xamaan oo dhihi fiqi lama socdaan waaqic ma socdaan oo marka asxaab alcuquul aljabaara waalxukamaa baa halkan fadhiya marka sufahaadu inay waxay doonaan ku hadlaan markaas oo iman mayso haddii adigu weynaaba aad barbarriiqsatay ee xikmada sheeganhay iyo caqliga iyo khibrada iyo tamaruska iyo tacaqulka iyo rasaanada iyo mxua deganaanta iyo tawasudka iyo ictidaalka iyo iyo intii ammaanaba sheeganaya khayrkaana saarahayo wixii un xumaan ah haddii aad halkaa tagtay howlahan waxaa iskale icdaadka iyo diyaargarowga calaa caatiqi wulaati lumuur wulaati lumuur awey waa kuwa hada xoogo laga soo qaato dawarsiga hadday dhaqaaqi waayaan maxaan samaynaa wulaat lumuur hadday dhaan kuma jira hawshaa diyaargarow nabad weeye adduunku gaalana saaxiibbaan nahay waxay dhaheen wadaaduu dhegeyso wanara annahu idaa taqacasa ulul mri can waajib اlicdaadi wa gayrihi min alwaajibaat fayanbagii tadkiiruhum wاlrujuucu ilى qawaacidi almri biاlmacruufi wالnahyi can اlmunkari wa taxsiili اlmasaalixi wa taqliil اlmafaasidi liأna alifti'aata calayhim laa yajuuzu walaa yujdi shayئa iyagaa loo dayn bay dheheen in la gacan dhaafo waxba keeni mayse mana bannaane xaaraanba weeyaha loo daayo hadday waajibaadkii diineed ka fadhiistaan jihaadkii diyaargarowgii ilan jihaad baa waajiba ah. waan kari weyn icdaad baa daba yaalla oo waajiba ah. laabud min isticdaad waa in la diyaargaroobo jihaad marka ra-aan iska fadhiisano dhaqaaqin hadda hawshaa diin ma aha cid qabtanaya ma ay jirto haddaad maanta jihaada weyde diyaargarow iyo maxaa lagaa rabaa inaad fidhaysato tababushii lagaa rabaa iyo inaad diyaargarowdo ninkaan maanta guursan karin oo inuu beri ku talagala inuu guursado hawluhu inaad xoogo firato firashadii baa lasu diidan yahayba xataa firashada iyo xoogow iska xaragadii waxaa iskalay dhaheen wulaat lumuur hadday ka fadhiistaanna waa un lawaani mayn loo dhaqaaqi maayo hawshaasi marka waxay la tahay waa kalaam baila ah, min wajhayn hawshaan ayada ayaduna kow waa taqyiidun linusuusi اlmuطlaqa wa aciduu lahum ma staطactum min quwa khitaabkaani wuxuu khuseeyaa cinda alictisaam sheekh albani baa uga horeeyo jadidida uga horeysa wuxuu khuseeyaa wulaat lumuur waaciduu ayuha alumaraa walxukaam wey muslimiintuna waxay leeyihiin iyo culummadu waa khitaab lijamiici almu'miniin mu'miniinta qaadiriinta ee ahlu wujuubka ee ahlu jihaadka hawshan u taallaa bay taagan yihiin wadaaduna waxay leeyihin ma ahe hawshaasi marka icdaadku iyo isticdaadku waa waajib diini ah laa yataqayadu bishayin walaa bizamani walaa bimakan walaa bitaa'ifati min atawaa'if waxaana la ogaaday fii kutub اlusuul nusuusta sharciga ma banaana in la qaydo ama la khasisa ilaa bidaliilin sharciyin xataa jumhuur ahli cilm waxay qabaan alusuuliyin wagayrihim waxay qabaan xataa qowlu الsaxaabi waاjtihaaduhu laa yukhasasu walaa yuqayadu binusuus ijtihaadkiisi iyo fatwada saxaabada haddaysan mujmaco ahayn baa nusuusta aan lagu qaydaynin oon lagu khasisaynin maxaad moodaa marka wadaad kale iyo muslimiin kale warkood iskaba jooji almuhim wejka labaad waxaan leenaha waa ibطaanu ljihaad اlmacaasir haddii la yidhi imaam baa la shardiya oo jamaca ma jihaadi karto oo xad ma oofin karto oo isticdaad baa waajiba waajib اlisticdaadna wuxuu saaran yahay wulaat lumuur baa iskale hadday ka fadhiistaan loo dhaqaaqi maayo wax icdaad la yidhahdee waa un lawaaniyo maad jihaadka gashaan maadna diyaar garaysaan maya diyaar fadhiista ayna kala caba yaa baahan qaata biilkina fadhiista waayahay halkaasuna ha ku socota ilaa adduunka rabi roga halkaasay taagan yihin lama gacan dhaafi karo idan marka waa ibطaal ljihaad اlmucaasir wax kala dhihi maayo waxaan rabaa xukaamta iyo wulaatu umuur caalamka maanta ka jira waxay yihiin inaan tilmaamo keliya oo wadaada aad ku kalsoontihiin oo ama muxuu ahaay jadiidiyo zucamo u ahaan jiray ama culamaa lmuslimiin oo caam ah inaan keena fuqahaa ljihaad wthuquur waxba ka soo guurin maayo leanna waxad dhigi kartaan waxay ku kacsan yihiin he wulaat lumuur quطbiya waxba ka soo guurin maayo iyo saruuriyiin jihaadiya tiyaara salaf iljihaad waxba ka soo guruma laakiin wadaadda iyagu qacada ahaa ama markaa qaadirin ha noqdeen jihaadka ama ha noqdeen caajizina ayagu aan jihaadba gelin laakiin fatwoon jiro aqoon diineed la ummadoona u dhexeeya badankood baa nuquul ka soo gurin ayagoo qiimeynaya waaqic alcaalam alislaami waalandima alxaakima sheekh muqbil ibnu cuthamiin albani keliya nuquul idinka siin xukaamta ay leeyihin iyagaa jihaadka loo dayn loogana dambayn loona dhaqaaqi mahayo sheekh muqbil wuxuu ka leeyahay ina xukaama almuslimiina alyowm asbaxuu midla nuwaab buuri xukaamta adduunka maanta jooga islaamka ah waa xubno baarlamaan buuri wa midlu muxaafidiin waa gubarnatorayaal muxaafidku waa ninka haddii jirteen muxuu ahaa biisiga hadda biisi baa dhahaa ama barasaab gubarnatore waali gobol gabagabadu wuxuu idhi wa fiihi mas-uulun akbar minhu waaligaa gobolla waxaa jira nin ka weynoo haysta waa mas-uulka akbarka waa kuma yuu ujeedaa sheekhu maraykan naatiya warsayna qaybsaday haddana wuxuu ihi xukaamu lmuslimiin asbaxuu laa shay waxba yahay wey waxay yihiinba lama arko cisanna waxay dhaheen ayaga loo hogaansamo sheekh muqbelo markaa nin jadiidi ah yaa ka calaacalhaya wadaadkii ictisaamka east africa ku noolaa ee sharqi afriqiya ka soo duulay yidhi anugu waxaan ahayba ninka hawshanba soo wadayna sayaduubuuna idaa faquha annaasu kitaab allahi wa sunata rasuuli wayba baabi'i doonaan laakiin diinta barto oo nimankaas ka dhacshabo wuxuu ihi mar kale washirku yatatawar fi hada alayaam مثل مثل مجلس الأمن فإن حكام المسلمين يتحاكمون إليه والتحاكم إليه شرك وكفر وينبغي أن يعرف أن حكام المسلمين أصبحوا لا يهتمون بشؤون المسلمين waxaa haboon bu in la ogaado aan laga shakiyin xukaamta muslimiinta maanta adduunka joogay dan islaam kuma maqno muslimiin waxba uma hayaan kursigooda iyo caarhkooday la ciyaaraan wuxuu ihi وأصبحوا أذناabا لأمريكا ولروسيا waana sayn maraykan iyo mxuu ahay ruushka hawshaas aad buu u sharaxay mar kale wuxuu leeyahay wالصaxiixu ana alxukuumaat laa tubaali bاddiin fi jamiici اlbilaad اlislamiya wa ilahi lmushtakaa bur diintaba dan kamay laha nimankii noocaasabaa diintii qodobka u cuslaa yyyidhi ha loo dabro ayagana ha looga dambeeyo waxay dhahaanna ha lagu kala baxo hadday sidaa noqotay su-aalaan isweydiino waxaa hadalaha laga muraajacinka inaan ka tegayba qamcu lmucaanid wa sajru lxaasid safxada sagaashan iyo lix sideetan iyo sagaal sideetan iyo sideed labaatan iyo shan iyo ijaabatu saa'il oo sheekhuu leeyahay lix boqol labaatan iyo sagaal shan boqol lixdan iyo sagaal shan boqol lixdan iyo sideed lix boqol labaatan iyo sideed waxaa is mudan haddii ay xukaamtii halkaa taagan yihiin caamadii iyo shacabkii muslimiinta ayagu ma ku maqan yihi inay halgamaan oy gaala iska dhiciyaan oy gobannimo ay ku diraraan gumaysigan iyo dulaysigan iska qaadaan ma ku maqan yihiin sheekh cuthaymiin baa qadiyadaana ka jawaab wuxuu leeyahy muslimiintuna xataa xukuma maqno waxaa la weydiiyey markii bosniya muslimiinta la baabiinaya ee serbiyinta iyo gaaladu ay baabiinhayeen hayeen baa leeyahy sheekhu sidan suuragal ma ahe ummaddan muslimiinta ee yurub ku noole reer bosniyiinta maan u gurmano ee la baabi'inayo malaayiin baan nahay dhaqaalana haysanaa adduunkao dhan naga u xoolo badan waa ina sidee sheekhu waa calacalay wuxuu leeyahay walaakina alamra kamaa tara ardayga wuxuu ihi iga daa weerarka iyo durduridda iga daah hawshu saad aragta weeye fi lwaqti alxaadir laysa hunaaka sidqun maca allahi laa binisbati linnaas walaa binisbati lixukaami annaas dadku iyo inta xukuntaba khayr ma leh iga daabuur fa ama annaas fatajidu caamata annaasi wa akhar annaasi haafiliina can hada iطlaaqan buur muslimiinta badankood jihaad iyo ragha layska dhiciyo iyo muslimiinba meel lagu maba hayaan buri biyo cabaal iyo badar bay raatan hayaan iyo ciyaar iyo kubad bay ku maqan yihiin walaysa cindahum isticdaadun fahum fii khaflatin bal laa yaxsulu minhum xataa jihaadu anfusihim can maxaarib illaahi xataa yaysan noo jihaada waridinku lafihiina ku jihaadaan ka weynay iska daaya xaaraanta iyo baktiga iyo ribada iyo zinada iska daaya muslimiin ay u heliyaan warkood bajooji caamadii muslimiinta iyo shacabka halkaasuu dhigay wuxuu usoo laabtay taliskii iyo maamulkii muslimiinta wa ama alxukaam fakamaa taraa fahum aydan gaafiluuna can hada nihaa'iyan buuri jihaad iyo muslimiin ha loo gargaari iyo gebi ahaanba waa lax dhukan bay dheen somalia col iyo abaarba moog wuxuu yihi walidalika asbaxat اlumaة اlislaamiyaة اlآana mumazaqa mutafariqa wa asbaxa اlkufaaru lahum الsayطara calى اlcaalam walaa yumkinu wuu sii sharxay qadiyada ayada ah hadal dheer liqaa'aat albaab almaftuux mujaladka labaad afar boqol toban iyo sideed ha loogu laabto laakiin hadalkaa sheekh ibnu cuthaymiin waxba ku tacliiqima aan ka ahayn xukaam alcaalam alislaami haafiluuna can iljihaadi nihaa'iyan ma ahe wa acdaa'un liljihaad hada huwa sawaab ninku wuxu inuu halmaansan yahay oo uusan la dagaalamaynin waa hawl inuu cadowba ku yahy jihaadka uu baabiino ninkii farqada u madaxa ku dhufan oo gaalada isagu ka daran war kale wey wadaadka waadicigaabaa qadiyada ka hadlay wuxuu leeyahay soomaalidu waagay yunus somta la dagaalamaysay ninty trgii bay soomaaliya u tageen sheekha su-aalo weydiiyeen kuwo la jooga arda u ahaa iyo kuwo safray baa sheekha su-aal la weydiiyey markaasay dheheen maxaan samaynaa intaasoo dowlad baa waddanka timid maraykan baan ku halgamaynay maxaa tale ah xukuumaad bakistaan baa ordi sacuudiyaan baa ordi howlaha socdee wuxuu hi wayanbagi an yaxdaruu kula alxadar raggiina halgamhaya buui aad u digtoonaada fa xukuumaatu lmuslimiin satascaa fii ixbaati hada ljihaad buui xukumaadka muslimiinta jihaadkan aad wadaan bayba burin oy baabi'in iska ilaaliya islaan islaan baad ku walatan nimanka iska ilaaliya maxaa jira buu liannahum yakhaafuuna min iqaamati dowlatin islaamiya wa kadalika wa hayruha min aduwal kaafirna waa diyaar haku xaakim islaami ha aaminin buui fahiya takhaafu min iqaamati dowlatin fakunuu xadirina yaa ayuha alikhwa asoomaaliyuun xataa min musaacadaati xukuumaati almuslimiin xataa caawimaadday wadaan iyo biyaha iyo timirta iska ilaaliyba ay wadaan wadaadaha mxuu xukuumaadka islaamka maxaa jira fahum laa yusaaciduunakum ilaa idaa qaalad amerika saaciduuhum maraykan iyo reer yurub markay dhahaan muslimiintaasi macalulo iyo baaba-ay waxaa la siiyo bay xoogo idin siinayaan hawshay wadaanba waa gacan iyo gallad maraykan daba taagan yahay niman madax banaan maa nimankaa iska ilaaliya miaal gaaban waagay muslimiintu soomaaliyed abaarinta ku dhac baaba'een ay soo qaxeen qaxootiya ay iyagoo baaba'ay koob biyaa ah looma geyni ilaa uu maraykan fasaxay iyo u n soo warkaa ma haysaa bal xoolihii annagu aan urinin baa u n loo geeyo iyadoo ay maamusho iyo kaniisada ku dhisa qaybna dadka ku gaalaysiisa hawsha waa in la fahmo khaarat lashrid ha lagu laabto mujaladka hadalkaa dheere qiimaha badan safxada labaatan iyo sideed iyo soddon labaatan iyo sideed ilaa soddon buu kaga hadlaa waxaa isweydiin leh hadday xukuumaadka islaamka halkaa jaad ka taagan yihiin shacabkiiyo caamadina halkaa ay ka taagan yihiin daa'ifo muslimiina ah ayadu intay gooni u baxdo inay intay diyaargado halgantama loo ogol yahay oo shatiyo laysin mana siin hayaan ee xukuumaadku wax ma noo ogol yihiin taa sheekh albaani waa iyadna suuragal ma ah wadaadkii uun la yidhi muxuu ahaayey xagga looma kaajo xaggan looma kaajo xaggan looma kaajo xaggan makaasuu kor u kaajay baa le maxaa jiraa le duulay culmo baan nahay buur istidbaarulqibla iyo istiqbaal qibla lagala hadlay markaas haddana wadaaddo shaafici ah waxay dhaheen qamarka lafturkiisu dayixu waa aaya min aayaatillahi xaggiisa looma jeesan karo qoraxdu markay soo bixin waa waa aaya min aayaatihi xaggiisa looma kaaji karo baryo galbeed baa loo diidey koonfur iyo waqooyina waa loo diidey marka kor buu kaaji kaadida baa kusoo noqotay markaasu is rosheeye waa sidee baa layidhi duulay culma waa shay baan nahay culmaanna waa shay hadda nafsa shay sheekhu wuxuu leeyahy xataa koox muslimiinta kamida ah intay gooni u baxaan ma diyaar garoobi karaan sheekhu marka muxuu yidhi wuxuu yidhi wuxuu sharxaya sheekh albani eh, tacliiqiye waacidu lahum ma aayaddaasuu tacliiqiyey wuxuu yidhi wa ana actaqidu jazman shikiba ma ahbu buuri أن hذا الإعdاad الmaadiya laa ystطiicu alyوم القiyama bih jamاcaة min الmؤminiin duna cilmi min xukaamihim kama huwa macluum wuxuu yidhi sida waxaan aaminsanahay oon muran lahayn buuhi axad muslimiinta ka mid oo diyaar garoobi kara ma jira buuhi duuna cilmin min xukaamihim ayuusan ogeyn xukaamtii dowladda ku hoos masaroon kuu fasixin inaad diyaargado iska dhiciso far ma qaadi kartid sacuudigan kuu fasixin muslimiin uma gurman kartid xukuumaadku waa inay idan bixiyaan xukuumaadku idan ma bixinhayaan muqbil baa ka soo hadlay waaba cadow jihaad buu soo yidhi hawshu marka hawl isku dhammaatay weeye xaqaa'iqdaas in lagu bararago waan rabay warkuna waxaa weeye warka ay wadaaduhu meesha ku qoreen waa war aad iyo aad u khaldan shuqulla aan ku lahay dadkii marka laba mid bay noqdeen halkaa markay gaadhay nin uu hoggaansamay waaqica mu'limka ah ummadaan jihaad rabin oon oggolayn oo cadow ah oo la dagaalami oo gaalkii kaaga daran oo ka soo horreeya oo xamaga kugu dhegi yaa meesha dhooban adiguna fardi min afraadihim baa taa inin cir ku nool mita ayaad ku dhex noosha waaqica adag mar haddii la gelay nin yidhi muxuu ahay hadda waxaynu ku jirnaaba filcahdi almaki ashunku adib baynu ku jirnaay ha la fadhiisto nin yidhaahda iyo in yidhahda fataquu llaha ma statactum iyo waxaanu awoodno baanu dhaqaajinay sheekh albaani baa ka mid a ah ragga yidhi hawshaan waxba kama qaban karee halla fadhiis wuxuu yihi sheekhu fa qitaalu acdaa'i illaahi min jamaacatin ma saabiqun liawaanihi kama kana alamru fi alcahdi almakiy wa fainii ansaxu ashabaaba almutaxamisa liljihaadi walmukhlisa xaqa lirabbi alcibaad an yaltafituu alislaax adaakhiliy wa ta'jiila alihtimaami bilkhaariji aladi laa xiilata fiihi wax aan qaban kara lama arkee war nin iska wardi ilaahayna caabud salaadaha jamcaadka tukada birlwaalideyn iyo qaraabadoo la xidhiidhiy iyo waxbarasho iyo laqbaysta xilligu ilaahay nasri keenna ha la arko halkaasuu sheekhu gabagabeeyey maxaa yeelay xaggeen u dhaqaaqnaa buuri xukuumaadkii jihaadi mahayaan jihaadna ma ogolo shacabkii waxba ku tari maayo adugu haddaad bannaan tagto diyadowladdaaba ku dili gaalon soo gaadhin marka waxaa weeye buuri waan gowracannahay aanu iska sugno halkaasbal wuxuu yidhi ina alxayaata alatii yaxyaaha almuslimuuna alyowm taxta xukmi haulaai alxukaam laa takhruju can alxayaati alatii xayaaha rasuul llahi fii makkata wa asxaabu lkiraam nolosha maanta aan ku hoos nool lahay buui xukaamta caalam islam waxay la mid tahay markuu nabigu ku hoos noolay abu jahal iyo abu aalib iyo abulahab nafsa shay waxisma isma doorshaan buui ee faraha inaga qaada min manhaj alkhawaarij halkaasuu sheekhu tagay hawlaha marka waxaa nin isdhiibay warkii baa halkaa ku qoran adugu haddaadan qaadir ahayn waa bidannika anugu inaan qaadir ahay baan aaminsanahay waana dhaqaaqi danniguuna xukumka ku xidhan yahay inta kale ee muslimiinta qaadirintan waan guubaabin oo waan caraabin waajibkayga waa intaas adugu haddii hawshaadu aday kuu taallaa masalatu alistitaaca iyo qawaacid alistitaaca iyo qawaacid alimkaan ma ah xuduud muxadad oo muqadara ah oo madbuuta ah ma laha laakiin waxay u laabanaysaa dannu alcibaadi wa taqdiiraatihim aday kuu taalawsha iyada masalada afraad oo u muhiimsan ku gabagayn mawduucan caawa waxaa weeye shubadhi badan xaggana aan doonayo in dalabadu ay iga fahmaan shubhadaasi way soo noqnoqota aad bay usoo noqnoqotaa laakiin inta soo celcelisana ma fahansana badankood inta lagu celcelinaya jawaab fiican kama bixiyaan dhib bay marka keentay shubhadaa waxaa weeye wadaadaha waxay dhahaan aljihaad lyawm waa mafaasidu akharu min masaalixi jihaadka mucaasirka maan dunida ka socda mafaasidiisa iyo masaalixdiisu waxaa badan mafaasidiisu masaalixdaana yar annatiija alxasila waa maxay markaas faljihaadu laysa bijaa'izin walaa bimashruucin laysa lahu sharciya warkaasi waa la celceliya waa in lagu baraarugo nin hadda diidanoo ka murmi ictibaaru lmasaalixi walmafaasid min xaysu alasl walcumuum ma jiro juz iyo waqaa'ic iyo suwar iyo afraad iyo anwaac baa lagu murmaa iyo taxqiiqu manaatin fii maxallin mucayan baa lagu murmaa laakiin layskuma hayo asalkaa weyn ah, saddexdii mas'ale ee soo hormartay ka muqadimaad bay ahaayeen tanaana u asaasa marka waxaan leenahay aljawaab can hadi shubhati shubha waa min wujuh wujuhdaasi waxaan leenahay wejiga koobaad acdam almafaasid almascuuma ee laleeyahy jihaadku marka la bilaabo ama la gala mafaasid baa ka dhalatay u waaweyn waxaa weeye waa la dhammaanhaya ishaaqu alarwaax asabi alasr sajni iyo baaba iyo guryudum iyo rag la laayo wey wax ka weyn oo muxuu ahaaye aan ka ahayn dad dhammaada mafsado ka weyn ma jiro waa rag la dhammaada iyo culumo lee'ata weeye waxaa soo raaca sab iyo asri ee gabdho la kufsaday dad la baaba'sho mafaasidda u weyn waa midaas culamada muslimiintu marka nin tooxsiga iyo nin walba wuxuu asagu doono hadduu ku hadlo oon qawaacid iyo dawaabid iyo usul aan lagu kala bixin caamaygaa kaa garbadin oo kaa rayd shaaficiga wuxuu yidhaahdaa nin caamay aan doonno markaasuu iga reeyey buu jadaltu jaahilan fajadalanii bu nin jaahilan la doodon la niqaashu iga badshay waa iga reeyey maxaa yeelay jaahilku wuxuu aaminsan yahay intaad hadli karta hadal carab yaan laga afbadin sidaadaba madarooriyan daldalan baa lagaa badan intuu ninkan indhaha cadday indhaha cadday somaaliya indha cad weeye laakiin nin caalimaan la niqaashay buu ihi fajadaltuhu nin culumaan la niqaashay markaasaan ka gar helay ninka caalimka wuxuu garanhayaa gartuu leeya intuusan lahayn dawaabideeda xuduuddeeda adiladeeda markaad inqiaacaysa markaad inqiaaca lawaasimta iyo waxaan laazim ahay waxaan leenahay waajibaadka diineed iyo axkaamta sharciga culammada islaamka labay u qaybiyaan mafaasida iyo mashaqaadka ku yimaada mashaqaadka iyo dhibaatooyinka ku soo biira ama la jaan qaada ama asaasba u bacdu bacdulcibaadaad dabeecada waajibkana ka tirsan labaa loo qaybiya mashaqaadku waa labo mashaqa aan keenin takhfiif cibaadada iyo waajibka in lagaa takfiifiyo aan keenin waajibkiiyo xukunku inuu dhaco iyo mashaqa takfiif keenta ma shaqooyinka takfiifka keena saddex nooc bay u qaybad aduu mutaalaca adugu kitaabta aan ku siin doona ka raadso laakiin jihaadku nooco buu ka tirsan yahay jihaadku wuxuu ka tirsan yahay mashaqooyinka u waaweyne dil iyo baaba iyo dhac iyo rag ragbaabeyn iyo meyd dhiigu qula iyo gabdho la kufsado iyo dad la dhaco iyo gabdho la qafaasho waa dabeecadiisiba somaali waxay tiri geelu hadduu lugaha dambe ku yeesho habeedu waa dhaqan lagu ogaa iyo hawlihiisi wey hadduu jeenyaha ku yeesho iyo adimaha hore ku yeesho waa xaalad cusub oon lagu ogeyn ila habeeddu xagga damban baa lagu ogaayay meeshaa shuqulkuma lahayn jihaadku hadduu keeno rag la laayo iyo culmo go'da iyo waddan la qabsado iyo hadmi iyo burbur iyo qax iyo waa hawlo lagu ogaa waaba min tabiicati aljihaad maxaa cusuboo soo kordhay waa in la isweydiiyo waxaad sheegaysaan meeqaa nagaga dhimatay saddex kun oo caalim baa ku dhimatay saddex kunoo caalim meeqa sana kaaga dhimatay labaatan sanaan soo waday fii yowmin waaxidin yaa saddex boqol oo faqiih nagaga dhimatay xuruubulyamaama saddex boqol oo faqiih caalim xamalatlqur'aan ansaar baa ku leeatay iyo muhaajiriin laisma weydiiyo howlaa ayaga waa dhaqan lagu ogaa jihaadka nabi maxamed baa beder soo istaana wuxuu ilaahay intan maanta dad baabiiso laa tucbadu fil ardi la soco ilaahay intan haddii eber laga dhigo adduunka lagugu caabudo ma ee isagoo nabigu dareen kaa qaba yuu haddana safki geliyey intiiba ku guray dagaalkii ilahi baan u gargaaray hawshaasi hawlaan u baahanahay ma aha dhanniga nebi maxamed iyo taqdiirkiisu ma nasri buu hubay nabigu muse wuu malaysanhay culama waxay xataa nasri ma malaysanayn ee nabigu danna alhalakata walitlaaf saa darteed buu nabigu intaan ogeyd ilaahay baryahay allaahuma anjiz limaa wacadtani allahuma intahlik hadi alcisaaba nabigu waxa ballanqaad guud oo nasri ah ilahay u ballanqaaday laakiin yowman beder in loo helin looma ballanqaadin matamiso ma ah nas uma haynin saa darteed ba nabigu duca ku ijtihaaday intuu hayana halkaasu isugu keenay markaa soo qadyadu waxaan leenahay mashaqaadka u waaweynaya jihaadku waa dabeecadiisii culummadu maxay yidhaahdeen alimaam alciz ibn cabdisalaam fasal buu guntay la yidhahda faslu lmashaaq almuujibati litakfiifaat sharciya dhibaatooyinka iyo mafaasida keena cibaadada inay dhacdo ama ay fududaato wuxuu yidhi almashaaqu darbaan muhim jiddan wey waa laba buhi axaduhumaa mashaqatu laa tanfaku alcibaadatu canha ka mashaqati alwuduu weysadu maxay leedahay qabow war qabow baa jira weyse inaga daayay may soconaysa abadan waad weysaysan adoo axaaxda ku ayaad weysanaysa wa ka mashaqa walgusli biyahaad ku shubi inaad un geeri ka cabsatay iyo xanuun mooyeen xaxda iyo dhaxanta howlaha shukumaanka iyo bustown baad geli mooye waad qabaysan waad isku shubi fii shiddati sabaraat qabowga daran wa ka mashaqati iqaamati asalaati fi lxari wاlbard walaa siyamaa salaata alfajr wa ka mashaqati sawmi fii shiddati alxar siddeed iyo toban sac dad baa sooma maalinku ku dheryahay labaatan dad baa soo mararka qaarkood wa kadalika almashaqatu fii rajmi zunaa ninka qariibkae zinaysta markaad dhagaxa dhashta ku hayso wadnaha ku dilaaci waad hanqaarmaysaa laakiin waa u dulqaadan walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fi diin illah waa dulqaadan mashaqadaa way aday kuu taallaa wadno ha ku dilaaco ma taq muxuu ahaaye maalinka qadin waa dhagax waa inaad dhash ka siiso xad la oofin weeye xuduudda la oofiyo ayaa wax lagu yaqaanaa in wadnuhu gariiro oo caloosha ku rogmato ood muraara dilaacdo waa hawlaheeda loo bixi maayo war meesha lama fulinka inaga daaya hawsha ma taalla wuxuu ihi sheekhu wuxuu ihi wakaiqaamat اlxuduud cala ljunaati walaa siyama fi xaqi اlaabaa'i wاlummahaat wاlbaniina wاlbanaat hooyada iyo walaalaha iyo gabdhahadi waalidka haddii lado waali ama amiira xad ka oofi sobawl culus ma ah waad ku qasbanta inaad oofiso mashaqada aad kala kulmi waajibkaana wuxuu kaa ridahay lama arko wuxuu ihi sheekhu mar kale uu sii wada qadiyadda markuu ururiyey wuxuu ku daray oo eh, aan ka taga cafwan wa ka mashaqati اljihaad asagana muxuu keenahayaa wuxuu yihi isaaqu larwaaxi wlmuhaj arwaaxdii iyo nafti iyo sabii baa gelaya markuu ururiye wuxuu yihi fahadi almashaaqu kuluha laa athara laha fi isqaati alcibaadati waطaacaati walaha fi takfiifiha liannaha low aharat lafaatat masaalixu alcibaadaati wاطaacaati fi jamiici alawqaat aw fi gaalib alawqaat walafaata maa rutiba calayha min almahuubaati albaaqiyaati maa daamat الsamaawaat wاlard qawaacid اlaxkaam fi masaalix اlanaam majaladka labaad sabxada toban iyo saddexaad ilaa labaatan labo kaga hadlaa qaraafi baa asagana furuuqiisa farqiga afar iyo tobnaad wuxuu yihi alfarqu bayna qaacidatay almashaqa almusqita lilcibaada walmashaqata alati laa tusqituha mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo ko wuxuu yihi asaguna wa taxriiru lfarqi baynahuma ana almashaaqa qismaan axadumaa laa tanfaku alcibaadatu canha kalwudu'i walgusli fi lbardi wالsawmi fi الnahaari اlaطwali wاlmukhaaطaraةi bالnafsi fi اljihaadi wanaxwi dalika fahada qism laa yuujibu takfiifan liannahu qurira macaha buui isagoo lagu ogyahay baa la tashriiciyeyba ilahay baa wuxuu leeyahay kutiba calaykum اlqitaal wawa kurhun lakum waa la ogyahay inuu idin dhibi ood kala fiigaysaan laakiin waa qasab maca almashaqa ayaa la waajib yeelay laxaw iyo xanuun buu leeyahay loob in takunuu ta'lamuun alamka waa soo masha ma ah fainahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun lakin maxad la dheertiin watarjuuna maa laa yarjuun tawxiidkii iimaanku wuxuu leeyay markaad gasheed qaadato in sanka lagu geliyo oo waddooyin lagaala baxo oo lagu cadhso o lagu dhibo wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllaah faidaa uudiya adaha waa maxay waa hawla iimaan lagu yaqaan iyo tawxiid faidaa uudiya fi llaahi jacala fitnat annaasi ka cadaab illaah wax dhib jira weeye innagu waxaan rabnaa in adduunku gargaar iyo guul ka dhaco oo islaamku guulaysto saana aan lagu xaganin oo kareen baad isku daba wadaa hawshaa socon mayso waa laisxagan ma ahe lafaha laisriiqi dhuuxa shubmi waa dhaqan lagu yaqaanay jihaadka wey ragga qaacidada aada u fafaayay waxaa ka mid a alimaam isxaaq ashaatibi muwaafaqaadka mujalladka koobaad laba boqol afartan iyo afar markuu ka hadlaya cazaa'imta rukhasku ka hadlaa wuxuu kaloo ka hadlay markuu ka hadlaya maqaasid shariica mujalladka labaad muwaafaqaadka sagaashan iyo afar intaa waa qaacido ah in la ogaado waajibaadka iyo cibaadadka iyo qurubaadku mashaqooyinka dhibaatooyinkai mafaasida ku yimaada midna wujuu takfiif iyo isqaad iyo ibtaal bay keentaa lilwaajibi waalcibaada midna ma keento qaybka takfiifka keena iyo ibtaalka iyo gooni weeye laakiin haddana waxaa iga khusaysa jihaadka oo ka mid ah waajibaadka mashaqooyinkiisu aysan keenin e, e, takfiif iyo isqaad iskabadaa wax kale mashaqo u daran jihaad ka timaadana waa ragga oo leeda weeye waa haw lagu yaqaano lagu ogyahay wey wejka labaad ee ka muhiimsan waxaa way qaacida iyada ah waxaan leenahay marka jihaadka la wado ama gaalaha lala jihaada asliyiina ama murtadin lala jihaadee ziyaadatu اlmafsadati cala almaslaxa laa cibrata laha rag waaweyn oo qadiyadaa dhex booday oo ku fashilmana waa arkahayo dhexba talaqsanhaya culummadu waxay ku ijmaaceen jihaad lmurtadiin wa khalci alimaami almurtad inaan la ziyaadatu mafsadati alqitaal calaa maslaxati tark haddaan iska dayno waan badbaadaynaa rag badana dhammaan maayo haddaan imaamkii ridooba huku siinana boqol sheekh iyo boqol caalim iyo intaasoo raga baabi guryo addumi culum waxay leeyihiin laa cibrata ziyaadatu mafsadati alqitaal calaa maslaxati tarki laa cibrata laha ijmaacan ayadoo loo baahan yahay inta la yarayn kara dilka iyo dhiigga in la yareeyo iyo ragga go iyo haddana haddaan ku qasbaano laga maarmaan noqoto waa ku guraynaa kulligood qadiyadda waxaa ka hadlay alimaam cabdullahi almaaziri sharxu muslim jildka saddexaad sabxada konton iyo labad ilaa konton iyo saddex xadiidkii cubaada markuu sharxay ilaa antaro ku furan bawaaxan fiihi cindakum min allahi burhaan ha laga muraajaceeyo waxaa ijmaacba soo guuriyey alqaadi ciyaad ikmaal muclim sharxu saxiix muslim jaladka lixaad laba boqol afartan iyo shan ilaa wixii ka dambeeya waxaa qariro oo ku tiitigsa nawowi sharxu muslim majalka lixaad afar boqol lixdan iyo afar ilaa lixdan iyo shan maxayna leeyihiin laba masale ka hadleen imaamkii muslimiintu hadduu kufriga gaalnimo ku dhaco oon biduuni fitnatin wa xarbin aan casili karo wajaba khalcuhu wa caslu bilijmaac hadduu gaalnimo ku dhaco oonan casili karin ilaa bixarbin wa fitnatin wa xuruubin daamiya taaxina waxay dhaheen wajaba aljihaadu macah xataa yuczala aw yukhlaca bilijmac cibra ma laha ziyaadatu lfitna iyo howlaha iyo xarbi haddii laakiin fisqi ku dhaco aan ta'wiil lahayn oo intaan aayar soo gaadna dhab inqilaab caskari oo markaa aan dhiig ku daadnay asiga haweenkiis qabanno xagga taga khaliif kale aan magacaabi karo hawsh markay orday reerkiina dhaqda la yihahdo soonad yaar garooba in la madax kamadeeyo oon wiili uusan ku dhimanaynin waa yeelinaa bay dhaheen jumhuurulfuqahaa haddii laakiin dhig ku daadin khalcigiisu iyo casligiisu waxaa weeyaan far loo dhawajaba asabru wasamcu lahu ilaa fi lmacaasi lianna mafsadata isaalat alfisqi baa akhafu ahee muxuu ahaaye min mafsadati alqitaali walxarb laakiin markuu kaafir yahay murtad ah mafsada kufri ka weyn maba jirtaba in la baabi'iyo waxaan u isticmaalaynaa he waxay awoodaan hayno maca alfitnati waalxarbi walqitaali daa'im fiqiga fuqaa u fiirso waxay kala qaadeen faasiqii iyo murtadkii bay kala qaadeen annagu laakiin hadda waxaa socda war xukaamtu xataa hadday murtadiin yihiin mafsadaa ka dhalatay waa hawlay reer sacuud bilaabeen annaguna marka dambe aan calalino oon roogno oon marka dambena mantaqnay wax kale ma ahayn laakiin fuqaadu laba asal laba god bay kala yaqaanaan imaam ridoobay oon wax loo dayn aan jirin iyo imaam faasiq oo caasiyoobay oo hawshiisa loo firin masaalix iyo mafaasid loo firi leanna hadduu ridoobo wax ka weyn mafsada ka weyn kufri iyo shirkimaba jiraba ilaa marka la zuuliyana muslimiintu waa inay wadaan maxaan u jihaadayna soo isaalat ma ahayn qadiyadda waa in lagu baraarogo asalka asaga ah raggii taqriiriye ee laga faa'iidaysta waxaa ka mid a ah abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu markay maanici zakaa zakada diideen inay bixiyaan oy dhiibaan maca ictiraafiin bilwujuub saxaabo badanoo cumar ka mid ahba ay dhaheen nimankaani murtadiinta iyagu tooska ah ee mutanabbi'iinta ah ee nimankan waan awtaanti ku laabtay aan ku jihaadno laakiin nimankan soomahaya salaadaha iyo rasuulka kitaabka qur-aanka akrinhaye laakiin zakada abubakar u dhiibi mayna soo taag inaga daa wuxuuhi ballamka ilaahay ilaa uu shay kasta ku noqdo suu nabigu ku ogaa inaanan daynaynin qodobka labaad wuxuu idhi awood kastood leedihiin baan isticmaalaynaa qadiyadda waxaa sharxay alimaam alfaqih alusuuli abu isxaaq ashaatibi wuxuu leeyahay fii qitaali abi bakr limaanici zakaa faa'idatayni usuuliyatayn waa in lagu baraarugabo midda koobaad markaan rabna shay walba inaan meelihiisi ku celinno shay walba fadhiisimihiisi kullu shayin inaan ku ilaa nisaabihi wa asaasi aan ku celino wuxuu ihi waxaa weeyaan wax kastoon awoodnaan isticmaalaynaa kuna qanci mayno shay aan ka ahayn in shay walba sidiisi lagu daayo abubakar wuxuu nabi maxamed wuxuu ogaa diintan oo hal imaam leh muslimiin kullii tawxiidka wada haysto zakadana wada bixinaya siduu nabigu ku ogaa inaan ku celiyo mooyeen iyo inaan dhinto waxu dhexey ma jiraba in anugu dhinto aan meesha ka tago iyo in shay walba halkiisa ku noqdo waa muhiim buri jiddan haddaan shay walba lagu celino godkiisii bidcaa socon waagdaba anagoo gaalo oo geesa waaweyn baan haddana islaam iska sheeganayna ila waa nala dabaali waaye markaan soo horbaxya inaan qaabka ka soo boodnay haddaan qabka lagugu celinin waa u dhammaatay nin walba qabka ka bood waan ku celin bira asagoo dhintay ama asagoo nool baan ku celin bira abubakar nabigaana sidaa ku ogaa waa in xeelada lagu wada jiraba ninkii ka baxa waa in xoog loogu celiyo qodobka labaad ee laga faadiy wuxuu hi markaan doonayna diinta in loo gargaaro loona heeliyo shay walbana asalkiis lagu celiyo la ictibaarin mahayo wixii nafa iyo maala iyo burburan meeshaa ka yimaada leanna waa wasaa'il naftaan isticmaalayno iyo waxa baaba'e waa wasaa'il liiqaamati almillati wa idhaari sharaa'ic nafteeno dhan markaa wasiilo diintan dhan nabi wuxuu ku fangariyay ansaari muhaajiriin diintan taagan kharash baa loo isticmaalay kharashkii loo isticmaalay rag buu ahaa ee ma ahayn xoola ma ahay nabigu dhiig iyo rag buu isticmaaliye rag baa meesha ku baaba'ay oo harsanaysaan hawdoodi marka nin walba oo asalkaa ka booda wuxuu yidhi waa in godkiisa lagu celiyo godkaa markaan ku celin hadday keentaba inay culmo dhammaadaan oo fuqaha dhammaadaan oo la baaba'aan la ictibaarin maayo asal bay noqotay buu yidhi abisxaaq shaatibi muxuu leeyahay marka hadalkiisa dhegeyso fa kaana dalika aslan fi anahu laa tuctabaru alcawaarid alطaari'atu min halaaki man shaء allahu min alfariqayn wa dukhuuli اlmashaqati cala almuslimiina fi اlanfusi waاlamwaali wاlأwlaad fi iqaamati اdiini wa shacaa'ir اlislam nadiira ma qaala allahu tacaala inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu اlmasjid alxaram bacda caamim hada wain khiftum caylatan fasawfa yugnikum allah min fadli in sha faina allaha lam yacdurhum fi tarki manci اlmushrikiina khawfa alcaylati fakadalika lam yacudda abu bakrin ma yalqa almuslimuuna min almashaqati cudran yutraku bihi اlmuطaalabatu biiqaamati sharaa'ic اdiini shacaa'ir اdiini xasba ma kaanat fi zamani maxamed sal l slam wuxuu waxa dhib ah ama burbura ama rag dhammaada ah mafsada aan la ictibaarinin weeye maadaama aan doonayna maqsad ah iqaamat اdiin ictisaamka loogu laabto mujaladka saddexaad afar boqol lixdan iyo kow ilaa afar boqol lixdan iyo saddex taxqiiqi mashhuur waxaa ka daran intaababa iska faham weeyaane tan abu isxaaq ashaatibi ijmaaci uu soo guuriyey qaadi ciyaad iyo eh, nawowi iyo ay soo guuriyeen ijmaac dambeoo xoojiyaab jiro asagoo kaba sariixsanba alimaam maxamed ismaaciil asancaani wuxuu leeyahay gaalada marka lala dagaalamayo iyo marka murtadiin lala dagaalamiba haddii dayntoodu ay dhaanto la dagaalankooda oo bimacnaa la dagaalankooda waa lagu baabi'i dayntoodana xoogo waan iska yar dhaqmaynaa oo waxaan iska biyo cabaali reer yar dhamay xoogo ganacsiya waddo furan baa ka dhalanaysa wuxuu leeyahay mafsada laa cibrata laha annagoo dhammaanaan gelaynaa ku dadayna dabkaas waana itifaaq murana mala muxuu yidhi dhegaysa imaamkaas idaacatu asalaati wa duhuuru lkufri albawaaxi yuujibu ljihaad salaadda in la dayaco gaalnimo cadna la muujisto waa laa sabab oo lagula dagaalamay ninka lagu arkay bu muxuu yidhi marka wajihaadu alkhaarijiina can iddiini laa yulaaxadu fiihi ziyaadatu mafsadati qitaalihim calaa mafsadati tarkihim la eegi mahayo la milicsan mahayo la fiirin mahayo inaan dayni iyo inaan la dagaalanno murtadiinta keebaa haddaan la dagaalanno nimanku waa niman dhib badan waa la baabi aakhirna nin rayn allaa og haddaan daynina meelahaasay diin diinxumo iyo gaalnimo la joogahayaan iyo baktigo inta raacdana way duubsa innaguna waan iska dhaqmayn haddaan wahaabiyana xuuhi taas maba taalla meesha ayadaa nin diinta ka baxay waa in lagu weyraxo raggu ha baabi'een waa asalka abubakar uu ka duulay fa inahu wuxuu ihi maxaa jira murtadiin maxaa saa loo yeelay murtadiin waxay asal u yihiin kufaarta asliyiinta wuxuu ihi fa inahu laa yulaaxadu dalika fii xarbi hadda laaybaam wargaala inaan la dagaalano waxaa ka dhalan burbur badan intaasu balaayaa waa la baabi'i mafaasid badan baa ka dhalatay haddaan daynin xoogow adduunkii calaaqaadkii baa yar soconay haadihi اlmafsada waa laa tuctabaru ijmaacan abu yaya libi wuxuu hi xaajijuhum bilijmaacaat in la furfuro iyo in laisku daro ismid weeye xaajijuhum iyo xaajuhum waa isku mid marna waa tafkiik marna waa idqaam dhibba ma laha waa in lagula doodo ijmaacaadka itifaaqaadka ziyaadatu muxuu ahaaye mafsadat alqitaal calaa maslaxati tarki laa tuctabaru fi jihaadi اlmurtadiin wa jihaad alkufaar alasliyiina itifaaqan waxaan u baahanaa marka ijmaacaadkaas naqalahu alqaadi ciyaad wa xata almutaakhiriin uu soo guuriyey muxuu ahaaye sancaani in la buriyo labadaa wej waa inaad fahantaan wax la celceliya aanu uma baahni wejka saddexaad ee u dambeeya war taqdiiru اlmasaalix wاlmafaasid waa mas'ala andaartu ijtihaadku isku khilaafaan haddii la iskhilaafay fawajaba raddu fawajaba raddu maxali الnisaaci ilaa maxali اlijmac ma diideen idinkuna taqdiir baad leedihiin ahluljihaadi wa tawxiidna taqdiir bay leeyiin keebaa gar leh ad waxaa tihi balaayaa ka dhici wuxuuna u arkaa ninka jihaadigana inay masaalix ka dhacayso oo wuxuu ku leeyahy toban sano ka farba lama dhaqaajin karin maraykan wuxuu ahaa adduunka ninka haysto hadduu ku fiiriyo waaba kuu dhammaatayba wuxuu arkaa guri labaatan biyaano ah waraaqda miiska saaran waxa ku qoran buu akhrisan hayaa basementiga hoose waraaqda ku jirto akhrisan haya wadaado iska fadhiyo buuro arki ilay meel fadhiyaan eber ka dhigan baabaye wax lagu kala tego wey waa la holiyey waxaa weeye qadiyaddan marka taqdiir iyo ijtihaad hadday tagta annaga ijmacaad kaban haysanaaba gobannimo iyo keenadiid iyo isticmaalka in loo hogaansamo in tabar hayna intaasaan wadaynaaba ijihaadiyiin taagan yihiin labadaa asalla way taagan yihiin mashaaqdan mashaqada iyo mafsadada qatliga iyo burburka ah waa mashaqa abeeciya musaaxiba laazima liljihaad walaa cibrata laha waa qodob ziyaadatu mafsada alqitaal wاljihaad calaa maslaxati tarkina laa cibrata laha ijmaacan labada qodob bay ka duuleen haddii taqdiir la yidhahdo ayaa kaa taqdiir fiicna hawsha ninka yaqaanaa ee gala ceel ninkii galay baa la warsadaa baa layidhi wadaad iska cumadcado cumadda feeranhayo vida taagahaya biyo cadna meeshaay u yaalaan wax badan ma hayo ummadan wareerin qadiyadda waxay la tahay in intaa aan kaga baxo hal shubho kaloo khatar ah intaa way runta laakiin tii ka weyneed baan u dagahaya masalada shanaad waxaa weeye aljihaadu wasiilatun wa kullu wasiilatin laa tuxaqiqu اlmaqsuuda baailatun faljihaadu lyawma natiijadu baailun hayru sharciy qaabkaa loo dhigaa kullu tasarufin laa yu-addi lmaqsuuda fahuwa baailun ama jihaadku waa wasiilo ilaa maqsuud faidaa lam tuxaqiq wasiilaة اljihaad almaqsuuda fahiya baailaة annatiija alxaasila waa maxay buطlaan jihaad اlmucaasir shubhada ayadoona aan wax yar ka dhaho shubhadan caamadu hadday ila fahmi wayaan qaabkan oga jawaabahayo hay dul qaateen qalabadan la hadlahaya kow wasiilo iyo maqaasid baynu tacriifin kadibna qaybinaynaa haddaan marka inta aan la isla fahmin waa lagu wareeri marka kood waxaan leenahay maqaasidu waa jamcu maqsad wasaaishuna waa jamcu wasiila mid walba waa qaybsamaa maqsad caama iyo maqsad khaasa wasiila caama iyo wasiila khaasa afartaa qodob baynu caawa ka duulaynaa maqaasida caamka tacriif bay leedahay midda khaaskana tacriif bay leedahay almaqsad alcaam hiya alghaayaatu walmasaalix walmafaasid shayga maslaxadiisa iyo mafsadadiisa iyo ujeedooyinka looga gol leeyahay baa loo jeeda almaqaasid alcaama gabagabaduna waa eh, maqaasida caamka waa ujeedada iyo hadafka ama haayada iyo yoolka falkan aad samaynaysaad oga dan leedahay ninkii guri dhisaa muxuu ka doonahayaa inuu dego oo ku nasto ninkii beer fala inuu goosto oo dheefsadu ka doonaya dheefsiga ama degidda ayaa wuxuu yahay maqsadkii gurigan dhisidiisi iyo hawlahan iyo beerfaliduna waa wasiiladii marka waa alatii tuqsadu min waraai afcaal fakulu gaayatin tuqsadu min waraai ficlin fahiya maqsadun markay sidaa tahay maqsadka ama ha noqdo maqsad maslixi ah ama maqsad mafsadi ah ama sharci ama hayru sharci ha noqdo maqaasid alcaama waxaa weeye wa alghaayaatu walmasaalix walmafaasid alcaama ama ha noqoto shay mashruuco ah zinadu maslaxay leedahay xoogow macaansiga iyo muxuu ahay indhahad caddaynayso maslaxo weeye laakiin waa maslaxaan he aan mashruuco ahayn mafsadana weli waaba la daalo waa la hirahiraa ma tahay mise ma aha waxaasoo dhan adugu waxaan oga rabaa inaad fahantaan keliya maqaasid waxaa weeye maqaasidu waa almasaalix aw almafaasid alcaama ee fal walboo la samaynayo iyo weerb weer walboo lagu hadlayo looga gol leeyahay marka ama mashruuca ha noqoto ama hayru mashruuca ha noqoto haddii loo idaafeeyo maqaasidii lafdu shariica oo maqaasidu shariica la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa ujeedooyinka axkaamta sharciga laga lehay waxaan waa xaaraan waa waajib waa sunno waa karaaho waa bannaan yahay ujeedada ka dambaysa ee laga doonahayo baa loo jeedaa mila xifd اdiini wالnafsi wاlcaqli wالnasabi wاlcudda wاlmaal hada waa almaqaasid alcaama waa ila fahanteen maqaasida bimacna alkhaas bimacna alkhaas waa ficil kasta kulu ficilin tacalaqa alxukmu bihi lidaatihi waa maqsad maqaasidii maqaasid caaman u qaybino oo hiya alxikamu walghaayaatu walmasaalixu alcaama ah iyo maqaasid bimacnan akhas ama maqsad khaasa oo loo jeedo falka laftirkiisa marka waa alafcaal alati tacalaqa biha alxukmu lidaatiha muxuu xukumka ugu xidhan yahay litadamuniha maslaxatan aw mafsadatan aw annaha tuؤaddii ila اlmasaalixi mubaasharatan min duuni waasitati ficlin aakhar fal walba oo maslaxadii ku gaadhsiinhaya fal walba oo asaga fii xaddi daatihi maslaxadii xambaarsan ama ku gaadhsiin waasito kale aanan u marinin ficilkan iyo maslaxada maslaxada iyo falka looma dhexeeyo idan ficilka noocaasa waa maqsadun khaas maslaxadii uu kuu geynhayayna waa maxay waa maqsad caam ah qadiyadaasna iyadna waa in la fahmo tusaale gaaban alqatlu alcamdu alcudwaani qatligu waa ficil tacallaqa bihi xukmu wa huwa taxriim mata imisa maaha dilku waa fal waxaana ku xidhan xukun sharci ah oo ah taxriim xukunkaa sharciga ah lidaatihi qatligu ugu xidhan yahay lianna maxaa yeelay tadamana mafsada ayuu wataa mafsadadii iyo maslaxadii falka xambaarsan lidaatihi waxaan leenahay waa maxay waa maqsadun khaas almaqaasid bimacna alkhaas xikmada uu gaadhsiinayo muxuu ahaaye qisaastu ay keenayso ama dilka laftirkiisu mafsada uu keenayo ishaaqu larwaaxi bikayri xaqin ah waxaan leenahay waa maxay iyo alghaaya alcaama ama almaqsad alcaam waa in layla fahma qadiyadda ayada tusaale gaaban jihaadku waxaan leenahay waa maqsad khaas ah marka ficil ahaan iyo dagaalka la fiiriyo qitaalka fii sabiili waa maqsad khaas ah ujeeddada looga dalinayo xifdu اddiin iyo ximaayat اlumma alislaamiyana waxaa weeye maqsad caama weeye gabagabadu waxaan rabaa inaad halkaa qodb iga fahantaan waxaan waa maqsad ma kala waa maqsad iyo waa xikmo laba qodob buu noqon maqsad caam ah oo looga jeeda alxikmatu bidaatiha almaslaxaةu bidaatiha almafsadatu bidaatiha maqsad caama wey iyo maqsad khaas ah oo looga jeedo falkii laftirkiisi qowlkii iyo weedhi iyo hawshii laftirkeeda xambaarsanayd maslaxadii ama mafsadad ee ku geynaysay xikmadii biduuni waasita wasiila kuu timid wasiiladu laba macno yeelataa macno khaas iyo macno caama wasiiladu marka macnaha caamka wahiya alafcaalu nafsuha afcaasha naftirkeeda alatii yutawasal biha ilaa taxqiiqi lmaqaasidi waa wasiilo salaadu waa wasiilo annutqu bishahaatayni waa wasiilo bihada almacna bihada alictibaar soomku waa wasiilo zakadu waa wasiilo xajku waa wasiilo jamiica alqurubaat walwaajibaat addiiniya wa jimiica almuxaramaat waxay noqon hayaan bihada almacna walictibaar wasaa'il kulu ficlin yutawasalu bihi ilaa taxqiiqi lmaslaxa aw dar'i اlmafsada waxaan leenahay waa maxay waa wasaa'il bilmacna alcaam haddaba marka fakulu ficlin yuؤdي aw yutawasalu bi ilى mafsadatin aw maslaxatin fahwa wasiilaة bmacna caam sawaء kana alficlu mashruuca aw غayra mashruucin wa sawaء kana addaa ilى اlmaslaxati mubaasharata aw biwaasita markaan soo gaabino waxaan leenahay qisaastu hadda wujuub اlqisaas qisaastu waa wasiilo maxayna wasiilo u tahay waa wasiilo bilmacna alcaam lanna waa fal keenaya xifd اlarwaax istitaabu اlamn walakum fi lqisaasi xayaa zinadu waa wasiilo maxay wasiilo u tahay ikhtilaat اlansaab yani waa wasiilo limafsada oo ah ikhtilaat اlansaab shurb اlkhamri waa wasiilo falka asaga ah wuxuuna wasiilo u yahay mafsada alcaql idan axkaamtii oo dhan iyo afcaashii oo dhan iyo aqwaashii oo dhan qurubaadkii oo dhan muxaramaadka oo dhan marka dhankan la fiiriyo min xayثu ta'diyatiha aw iisaaliha ila alxikami wاlmasaalixi aw اlmafaasidi waa wasaa'il bihada almacna waa in lagu baraarugo bihada lictibaar darteed bay ilaahayna uu ka tilmaamay xataa qurbaadka wasaa'il la yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna he ilaa rabbihim alwasiila wax kastoo alle ugu dhowaad muxuu noqday wasiilo ayum aqrab yaa ayuha aladiina aamanuu ataquu llah wabtaguu ilayhi alwasiila salafku muran kama qabaan inuu yahay wixii alle loogu dhowaanayay ama tarku muxaramin ah ama ficlu waajibin ah haddii aad ila yaabtoon kudha xataa anudqu bishaatain baa wasiilaa bihada ictibaar bal alimaam almaqaasidi alusuuli abusxaaq shaadi ba ka dhegeysa muxuu ku yidhi wuxuu yidhi alacmaalu sharciyatu laysat maqsuuda lianfusiha acmaasha la sameeyey ee sharcigo dhan baa ayadaa ujeeda ahaan laf ahaanteed looma jeedo wa inamaa qusida biha umuurun ukhraa hiya macaaniiha wa hiya almasaalixu alatii shurcat min ajliha bal dhegaysa hadda fanaxnu naclamu ana nutqa bishahaadatayn والصلاة وغayrihima min العibaadaaتi inama shuricat للتaqرب bha ilى الlahi والرuجوع ilayh وإfraadih bالتacdiim والإجlaal وmuطaabaqaة الqلب liljawaarixi fi الطaacati والinqiyaad xata tawxiidku waa maxay waa wasiilo annutqu bishahaatayn salaadii waajibaadka o dhan wasiilo waxay wasiilooyihin alla u dhawaashaa lagu gaadha allah kaaga raalli noqda wasiila u yihiin janno in la galo ama ka tagooda naar lagu galo ilaahay inuu kuu carday wasiilo u yihiin ama uu rabbihee uu ka raalli noqdo muwaafaqaadka ugu laabo mujaladka labaad saddex boqol sideetan iyo shan idan xaqiiqat lwasaa'il halkaasay tagtay bimacna alcaam kullu ficlin addaa ilaa maqsuudin aw maslaxatin aw mafsada bihada alictibaar alcaam waa maxay waa wasiila caama ibnuqayim baasna qaabkaa u hadlay iclaamka mujallada saddexaad boqol soddon iyo lix taa waxay kaa daaweyn jihaadku wasiila wey salaaduna waa wasiilaad leedahay jihaadku waa wasiila tawxiidkaa wasiilo ah hawsha inaad fahamta muhim jiddan wey zakadu wasiilo wey nebi maxamed oo la ictiraafoo la rumeeyaa wasiilo ah muxuu wasiilo u yahay ilaah oo kaa raali noqda hawsha waa in la fahmo horta hawshaasi muhiim jiddan wey haadaa waa maxay waa atacriif alcaam alwasiila alcaama wasiila khaasaa ku timid haddaad si fican wax fahmi doontaaba ila tahay wasiilada khaaska waxaa weye waa afcaasha ayadoo lidaataha looma jeedo wasiilada caamkeed waxay kaga duwan tahay lidaatiha bay maqsuuda u tahay in ayada la samey waa matluub lidaatiha laakiin waxay ku geyn maslaxay kuu geynaysaa afcaashani ayadu hiya wasilada khaaska waa alwasaa'il aw alafcaal aw alaqwaal alati laa tuqsadu lidaatiha maxaan loogu qastin licadami tadamuniha lilmaslaxati aw almafsada wa cadami adaa'iha mubaasharatan ila almasaalixi tii hore waxay ahayd ayadu mubaasharatan bay kugu geynaysay ama maslaxay xambaarsanay ama mafsaday xambaarsanay ayadu waxaa loo sameeyaa litu'addiya ilaa afcaalin ukhraa waa ficil ficil lagu gaadho ficilkaana maslaxu ku geynaya saddex tilaaba hadda qaadayna wasiilo oo ficila ilaa ficilin aakhar ficilkan labaad baa mutadamin lilgaaya walmaslaxa ah si wax u caddaadaan almashu ila lmasaajid hadda inaad baxdood cishaha masaajid u aado salaada tukashadeedu ayaa maqsuud ayaa maqsuuda mata mise maaha marka dhan laga maqsadkii khaaska ah wey laima soo fahmin bay ila tahay salaada tukashadu waa maqsad khaasa ah. maqaasidna laba usoo qabeen maqsad caama iyo maqsad khaas ah maqsadkaa khaaskaa biictibaarin aakhara wasilu noqon marka loo firi asaga waxaa kasii liita wuxuu noqonayaa maqsad marka loo firo waxa isaga ka weyn wuxuu noqon hayaa wasiilo tusaale gaaban mujarad اlmashi ilى اlmasaajid mashigaani maqsuud ma ah lidaatihi haddaad awliyatood buubto masaajid ka tagto miyaa loo baahanayaa socodkii mujarad اlkhaطwi wاlmashi asagu maqsuud ma aha ee maqsuudku waa asalaatu fi اlmasjidi wاljamaaca ayadaasna waxay wasiilo u tahay ataqarub ilى اllahi subxaanaه wa tacaala yani salaadaan u jeeda laftirkeedu iyo ridahiisa u tahay zina in loo lugayo almashu ila azina wa shurbu alkhamr iyo kilaabyada in la tago muhiimaddu waa ina khamr ka sii dharagto wey laakiin socodku waa wasiilo lagu gaadhahayo mujaradu sacyi walmashi maqsuud ma ah ee waa wasiilatun ilaa wasiilatun oo shurbiga ah muhiimaddu inaad sarqaantay ayadood marqaanto matay mise ma aha inaad isfaana ila tahay alkhuruuj ila alxaji inaad ka lugayso nairobi ilaa aad kacbada lugayso ama deada raacdo maqsuud maaha ee waxaad u socoto waa maxay acmaal lmanaasika walxaj hada huwa lmaqsuud maqsuudkaada ficligaa ah midkaa wey laakiin socodku maadaama aadan maqsadka gaadhi ilaa bimashin wa sacyin wa daa'iraatin iyo siyaaraad iyo wix la halmaala waa lagu qasban yahay haddii laga kaaftoomo xajkaan ka bilaabi lahayd haddaan socday dig soo tiraado meelaha ka timid ba la waayo asagun baan ka bilaabi lahayd ma tahay qadiyadu marka sidaas wey tan dambe ee iyadu mujarad wasiila ah hayru maqsuuda lidaatiha wa inamaa yutawasalu biha ilaa ficlin aakhara mutadaminin limafsadatin aw limaslaxatin waa wasiila bimacnaa alkhaas falki asagoo mutadamin lilmaslaxa ahaa ee asagoo aan maslaxada ahayn laakiin maslaxada xambaarsan ama mafsadada xambaarsanada muxuu ahaa maqsad bimacna alkhaas buu ahaa ama wuxuu noqon hayaa wasiilo bimacna alcaam xajku waa wasiilo bimacna alcaam ama waa maqsad bimacna alkhaas inaad ifahanteen bay ila tahay qadiyaddan markaan ka gudbo waxaan leenahay fa kullu ficlin laa yuqsadu lidaatihi markaan gabagabeeyo fal kastoon asagu gooni ahaan iski aan loogu jeedin licadami tadamunihi almaslaxa aw almafsada wa inamaa qusida bihi litawasul ilaa ficlin aakhar huwa mutadaminun lilmaslaxa aw almafsada fainamaa nusamiihi wasiilatan bilmacna alakhas ficil kasta iyo fal kastoo asagoo xambaarsan xikmadii ama mafsadadii ama maslaxadiina oo maqsuud lidaatihi ana waxaan leenahay waa maqsad bimacna alakhas ama wasiilo bimacna alcaam ah intaa haddaan isla soo fahanay waxay noqotay kullu ficlin aw qowlin mashruucin aw muxaramin waa maqsadun bimacnan khaas aw wasiilatun caama aw wasiilatun bimacna alacam warkaa mar haddii laga degay wasiilada khaaska ah laba daabit baa lagu gartaa alwasiila bimacna akhas aw alwasiila alkhaasa laba daabit baa lagu gartaa laba calaamad ba u calaamada koobaad wa cadamu tadamunihi falkaani limaslaxatin aw mafsada fii daatihi iyo cadamu lqasdi lidaatihi labadaa cala midna waa farc midna waa asal midda asalka ah waa cadamu tadamunihi lilmaslaxati aw almafsada hadduun maslaxa iyo masda xambaarsanayn waxaa ka dhalan an laa yuqsada lidaatihi baa ka dhashay hawsha haddaad ila fahanteen waxaan u gudbaynaa haddaba jihaadku axkaamta sharciga waajibaadkaoo dhan buu ka tirsan yahay waxayna culum soo caddeeyeen kullu waajibin fi shariica aw muxaramin aw makruuhin aw manduubin xata aliimaan watawxiid oo waajibka ahaa waa wasiilo bilmacnaa alcaam ayib waana maqsad bimacna alkhaas inta haddii laisla fahmi waxaan u gudbaynaa waayahay wejka labaad markaa kaa saa darteed bay culummada oo dhan waxay u qaybiyaan dacwada laba qaybood dacwa silmiya iyo dacwa qahariya dacwa silmiya waraalo ilaahay ka cabso war rabbigaa ka yaab war dinta soogol war joog waa la isshiday war naarbaa kaa dambaysa war rasuulka raac dacwa silmiya layidhaha dacwa qahriya waxaa weye ma u jeedaa haddaad naba tirada caanaad cabaadinka seef baa ku taqaan waa jihaadkii dacwadaa laba dacwa qahriya xoog iyo qasab ee dirqi ah iyo mid baryaa ina adeerow iyo iyo inaad shanta ninka la gasho wey dacwadaa labadaa daraf yeelata dacwada lisaanigeed ee bayaaniga ahayd iyo tii qahriyadae labaduba wasiilataani bilmacnaahe bimacna alcaam bilmacna alcaam waana maqsadaani bilmacna alkhaas hawshaasi aysan fakanin haddaba aan soo degnay nimanyo waxaad tirahdeen kullu wasiilatin laa tuadi lmaqsuuda aw laa tuaddi ila lmaqsuudi fahiya baailatun faljihaadu waa wasiilatun wasiiladee baan ninay wasiiladee maxaan u soo socday ma wasiilo khaas aha mise waa wasiilo caam ah waa wasiilo caamah hadduu wasiila caama noqday maqsad buu noqday maqsad buu noqday he bimacnaa alkhaas ah haddaba waxaa loo baahan yahay say qaacidada kugu meel marto tacaala aan ururina maqaasid اljihaad masaalixda waaweyn iyo xikamka waaweyn ee almaqaasid alcaama ahaa ee xukumkan wujuub اljihaad loo jideeyey ilaan wujuub اljihaad waa xukum sharci ah waxaana looga danlaya inuu xaqiijiyay masaalix iyo xikam waaweyn xikamka asaga ahaa aan ururino xukum kastoo sharci ah xikmooyin la garanayo iyo kuwa aan la garanin intuu waaliah intuu rabbi noo sheegay haddii la ururiyo maa hiya eh, xikmat اljihaad wala waxay dhn wa maay waa maxay waa alhalab jihaadka waxaa loo jideeyey inaan adkaannoon gaala ka adkaano waxaa l waa baail xikma aan jirin wey daliilla ma keeni kartaan maxaa lay dafarku iyo guushii rayntu allah gacanta ku haya wama nasru ila min cindi illaah waxay dhn hawshaa khaldine jihaadku ima an yakuuna mutacayiran wa ima yakuuna kifaa'iyan hadduu fardu kifaaye yahay xikmada loo jideeyey dagaalku waa bannaan yahay waana waajib cinda dani اlhalaka mar kastoo aanan malaynan baaba'ayno jihaad kifaya waan wadaynaa haddaan malaynan baaba'aynana wuu naga dhacahayaa oo markuu kifaa'iga yahay wa idaa tacayana hadduu caynoobo oo marka safki la hor istaaga uu yahay ama waddan islaam la qabso sida hadda a jirta waan soo hadallay wuxuu bannaan yahay ama waajibi maca danni alhalakati watalaf adoo malayna inaad baabi eber lagaa dhigi buu waajibhayaa nasriga alluu haya ama aan badbaada ama yaanan badbaadin wuu waajibayaa iyo wuu bannaan yahay wuu asaxayaa labada qowl buu waa jiraa wamin hama ayuu nabigu yoma bedrin dagaalamay maca dani اlhalakati wاtalaf wamin hama anas ibn nadr baa daga yoma uxudin keligii wamin hama caasim ibnu thaabit baa dagaalamay fii kaswat rajiic tobanka nin ee boqolka nin isku wareejiya rumaada eber laga dhigay toddoba dhulka la dhigay ama ana falaa anzilu calaa dimati kaafirin nabiguna ku ammaanay nin baa nebi allow haddii la idilo maxaan helahayaa muxuu ihi jannaad juqdhihi timir bulbulsiiy way ku dharaatay wuu saydhay hore u galay nabigu waa ku ammaanay oday curyaha nabi allow haddaan maanta shiidoon iska dhex tago meesha macduub baa noqday jannada ku istaaga anoo lugfayow oo lugdan malafta ee dhammaatay ma hagaagaysaa iyadoo toosan oo quruxsan baa la dhex istaagay ciidda iyo tamuuxa jannada wuxuu wiilashan afartaa la hadal ee jihaadka ii diidan sidiibu ku shiday jannadu la dhex istaagay jihaadnamo saarayn wuuna ka asaxay qadaayaadka marka waxaa weeye aan ururino masaalixda la sheegay iyo haayaadka qur-aanku sheegay waxaa ka mid wayatakida minkum shuhadaa waxaa ka mida tamxiis waliyumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin waxaa ka mida maxqu lkaafiriin waxaa ka mida isaalat اlkufri wa maxwihi waxaa ka mida ibtilaa iyo tamyiiz ragga la kala soco waxaa ka mida طalab اthawaabi wاlأjr waxaa ka mida طalab اlghaniimati wاlmaal shahaada waan ka soo hadlay waxaa ka mida wayatakida minkum shuhadaa yacni way badan tahay maqaasid badan baa qur-aanku sheegay waxaa ka mid ah in loo dagaalamo liiclaa'i kalimat illaah waa maqs min almaqaasid walaysa kul maqaasid jahliga ay ku dhaceen wadaadahay ka mid tahay aljihaad الsharciyu huwa aladii yakuunu xasri wax qaba ma jiro huwa aladii yakuunu liiclaa'i kalimat illah waa baail lama soo helayo culum muslimiinoo sidaa ku tacriifiyo tooska ah bimacnaa xasriga ayagu ay isticmaaleen jihaadku wuxuu noqdaa liiclaa'i kalimat illaah aw bimaa yumaahiluhu aw yulaasimuhu maqsad kastoo sharcigu uu jideeyey in loo dagaalamaa bannaan maqsadkaasi ama ku biyo shubto iclaagi ama ha laasimo ama ha la mid noqdo haddaan u dagaalamin lialabi shaati faqad ka war megaa saxahaya haddaan u dagaalamo keliya in muslimiintan dulmiga aan ka difaaco wmaa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiili اllahi maxaa lagu cadfay wlmustadcafiina alcaطfu fi اlasli muxuu keenaa atagaayur xataa tagayur fi ha noqdo jamiica asalaf waxay leeyihiin wa fi sabiili mustadcafiin xata الzuhri qataada mufasiro dhan fiiri maxaa idinku dhacay muslimiina ood la dagaalami la-dihin fi sabiili اllah wاlmustadcafiina min الrijaali wاlwildaani wالnisa idan waxaa weeye dadka mustafid marka lagu haystee la baabiiyey in la difaaco nasru lmadluum dafcu dulmi faqad baan u dagaalamaya taxriir araadi lmuslimiin dulliga ummadda inaan ka saaro ama waxaa tiraa su u socdo waa muxuu ahaaye wuxuu ku geesho iclaadhe adugu ku dhaji ama waa la mid yahay dhe xasrigaan xasri baatina wey wadaadu laakiin intaa waa fahmi waaye haddii marka maqaasidaasoo dhan ay timid waxaan u gudbaynaa qaacidada in la fahmo maqaasid qur-aanku sheegay inuu nabigu sheegay inaanan ogeyn oo rabbi uu garanayo intaba waa timid qaacida u imo marka idaa tabayana cadamu ifdaaءi اlwasiilati ila maqsud baطla ictibaaruha suquط اlmaqsuudi yuujibu suquط ictibaar اlwasiila alqaacidaةu fi اlusul kulu ma saqطa ictibaaru اlmaqsadi saqطa ictibaaru اlwasiila idan suquudkan ama naskhibu loo jeedaa ama zawaal maqsuud buu loo jeeda gabad waa maxay ciladii haddii la waayo xukunku waa la waay wey alxukmu yazuulu bizawaali cilatii bay ujeedaan marka lasoo gaabiyo ee cilladu hadda waxay tahay xikmadii weyneyd xukunkina waad fahanteen ninkii ay jumco wujuubkeeda ka dhaco man saqaa mihaalka qaacidadu waxaa weeye man saqata canhu wujuubu ljumcati saqata canhu lmashu ilayha ma isfahanay haddaysan jumca kugu waajibin waxaa kaa dhacay socodkii leanna socodku muxuu ahaa wasiilo ila ahaa jumcadii loo soconhaya loo lugeynhayaba hadday kaa burto kaa dhacdo maqsadka ahayd hee wasiiladina waa kaa dhacday ninka macduurka jamaca aysan ku waajibin maxaan leenahay saqata canhu almashyu ninka uusan jihaad ku waajibin maxaan leenahay saqata canhu alkhuruuju baa ka dhacay laakiin hadduu is dhaqaaqo waa leeyahay mihaalka waa inu fahna qaacidadan laakiin wadaaddaa celceliyey maxalkeedii iyo meeshay leedahay midna aanu isticmaalin waa wareejiyaan jihaadku waxaan soo ogaanay waa wasiilatun biictibaar waana maqsadun biictibaar wa kadalika jamiicu alwaajibaati waalmuxaramaat waa wasiilatun biictibaar maqsadun biictibaar maqsadkaa waxaa maqsadkii khaaska ah wasiiladana waxaan u jeeda wasiiladii caamka ahayd inaan isfahanay ila tahay culummada muslimiintu waxay isku raaceen qaacida inay qaacida aqlabiya tahay alwasaa'ilu tasqutu bisuquuطi اlmaqaasidi altaabicu yasqutu bisuquuطi اlmatbuuci alfarcu yasqutu bisuquuطi اlasli kulu tasarufin laa yuؤaddi ila اlmaqsuudi fahuwa baailu isku macnay tegi ooda ha la qaado la baaciyo ha la jiido isku meel bay tegi bay dheheen intaasoo dhan waxay tilmaamaysaa wasiilo kasta oo ujeedadii loogu talagala lagu gaarila aan xaqiijinayni inay baailo tahay hadday wasiladu baail noqotona bulaanka wuxuu ka yimid libulaani alasli waalmaqsadi qaacida waa qaacida aglabiya inayna meelo gelin meelana gashaa laisku waafaqay laakiin nimanka doonaya inay waxay doonaan sheegaan ama ummadda ay bahdilaan oo fariisiyan ay kugu xirxidhaan musqulaha iyo tunjiyaha kugu xirxidhaan ninkii far qaadana ay beer ka xanshiriyaan say doonaan bay qaacidada u galaan culamo muslimiinta waxay leeyihiin markaan leenahay kullu wasiilatin laa tu'addi ila almaqsuud waa wasiila baatila waxaan u jeednaa ida taxda almaqsad hadaa muhim jiddan inaad fahantaan markaan leenahay wasiilo kasta oon ujeedada loogu talaga aan hirgelinaynin waa wasiila baaila waxay leeyiin waa marka xugumkaasi iyo wasiiladaasi ay ku dhisnaayeen maqsad waaxid oo ku dhisnaa halkii maqsad baa meesha ka baxay isagoo ka baxaysa tusaale gaaban nikaax waa xukun sharci ah ama ha wujuub ha noqdo fii xaalatin ama mustaxab ha noqdo ama mubaax ha noqdo xaalada kale oo xaaran noqon waa jira ah. maqaasid waaweyn loo jiday baa alla sheegay waxaa ka mid a in ulfe iyo raxma la helay litaskunuu ilayha wa baynakum mawaddatan wa raxma waxaa ka mid a in la xidoo la qaraabowo muxuu ahaayey fajacalahuna saban wa sihraa waxaa ka mid a in taran iyo nasli la helo tasawaju lwuduud alwaluud fa inii mukaahirun bikul umam waxaa ka mid a alcifatu can الzina inaad dhowrsato yaa macshar الshabaab man istaطaaca minkum اlba'ata falyatazawaj maxaa daba yaala fainahu agadu lilbasri wa axfadu lilfarji alcifa waa maqsad takhiru الnasli mxuu ahaaye iyo muslimiintu waa maqsad ulfa bayna alfariiqayn wa taa'ifatayn waa maqsad nasab iyo macrifo iyo cashiiro badan iyo qoys inuu balla abuurmo iyo xidid iyo xigaalo waa maqsad hadi waa maqasid kuluha ninka madhalayska ah guurku ma u bannaan yahay inuu guursado see ugu bannaan yahay lianna anikaaxu wuxuu ahaa wasiilatun ilaa takhiiri الnasli wa hada laa yuuladu lahu fainahu caqiimun sheekh burhanay maa maxaa dhiman maqaasid baa dhiman idan istixbaabu الnikaax aw wujuub الnikaax aw jawaasuhu wasiil wuxuu u ahaa litakhiiri الnasli saqطa hada اlmaqsadu wa baqiyat اlwasiila limaada leanna waxay ku taagan tahay lugo kale hawsha waa inaad aada loo fahmo haddii kale waxaa doontaan baad iska sheegaysaan wasiiladu waxay dhacaysaa markay ku taagan tahay ay madi tahay hal maqsad maqsadka hadduu dhaco way la kufaysaa leanno macquul maaha in maqsadkii u dhacayna ay taagnaato gurigu inuu taagnaa sagoon tiir lahayn ma suuragalba tiirarkay ku taagnaa hadday meesha ka baxaan caqlan wa sharcan wa fitratan inay dunto weyn laakiin haddii gurigu afar tiir ku taagnaa oy saddex culculus soo hadrhaan gurigu taagnaanhaya ilaa muddo ma tamisan maaha waxaa laga yaabaa udubdhaxaad bartan inuu gurigu korkiisa u hayo mararka qaarkood sanqaafku inuu hayo qadiyadda waa inaad fahantaan taasi waa mas'alo masalada kale waa in la ictibaariyo markaan leenahay alwasiilatu tasqutu bisuquudi اlmaqsadi ama bisuquudi maqsadiha wa gaayatiha bay ku dhacdaa ama alwasaa'ilu yasqutu ictibaaruha bisuquuطi ictibaari اlmaqaasidi waa markay lahayd maqsad waaxida fasaqطa almaqsadu laaziman ayadna inay dhacdo marka ayada shardiga labaad ee marka qaacida laga hadli tiro waxaa weeye wasiilada aan leenahay way dhacaysaa bisuquuطi maqsadiha waxaa weeye wasiilada mutaxanee wasiila aan maqsad noqonayn ee noqonayna maqsad bictibaarin aakhar hadday wasiiladu noqoto maqsad biictibaar wasiilatun biictibaar laa tasqud ayadna waa muhim jiddan la fahmo jihaadku muxuu soo noqday wasiilatun biictibaar wa maqsadun biictibaar inay asaad u fahanto zinadu waxaa loo xarimay culammadoo dhan isku waafaqeen xikmatu taxriimi الzina waa maxay ama wujuub mxuu alxad xad الzina waa ikhtilaaط اlansaab hadduu maanta nin zinaysto oo zina dhammaystira ay ku dhacaan oo dhab la siiyo oo gabadhi la baadho oo meel lagu qabtoy dhiig hesho oo uur qaadin ikhtilaadu uurba ma qaadin maxaa nasaba isku darmanaya maxaa ma isku darmanhaya idan waxaa tidhahda waxaa loo xarimay zinada waxay ahayd liikhtilaat alansaab hadday laba zinaystan ee shan oo la qabto meel lagu xidho la diwaardiyo oo ay uur qaadi weydo ama ninka galmado umamadhalays ahaa islaantuna maxalka iyo laga saaray xadkii ma ridaysaan zinadu ma banaananaysaa haddii xikmadu waa dhacday لأنa تaxriim الزina iyo wujuuba xad الzani waa maqsad bاctibaar wasilaة bاctibaar hawsha waa in lagu baraarugo maqsad bاctibaar weeyo waxaa lagu gaadhaa zajru الzawani والzaniyaat dadka la cabs tankiil wey ninkii la garaace rajmiye ama la jeld waa la cabsan war way fiican waa laakiin ninka ka agbaxa dhagax baa yaqaan ama karbaash maxaan samaynaa khaa'in oo dhan bay cabsin way biijin amnigii bay sugi zinadii bay yarayn xifdul ansaabna way keentaa xifdul ansaab hadduu dhaco fii maxallin waxaan dhacaynin zajrigii iyo tankiilkii cuquubadii waxaan dhacaynin kafaaradii alxuduudu kafaaraat kii zaaniga in la rajmiyo ama la garaco asaga dan u tahay dembi baa laga waxaynaya idan xikamti waa weliba qaybka baaqi ah ama waxaad dhihi kartaa waa maqsadun bictibaar wasiilatun bictibaar waad ila fahanteen bay ila tahay hawsha ayada ah. markaan soo gaabino jihaadku waa maqsadun bictibaar wasiilatun bictibaar culamaau ahlicilmi walusul saasay leeyihin bixuruufim aan kugu dul akhriyo waxaa markaan leenahay wasiiladu way dhacaysaa bisuquuطi اlmaqsadi bay ku dhacaysaa waxaa ida taxada almaqsad baa loo jeeda ku baraarug o waxaa koo loo jeedaa wasiilo mutaxan oo mujarada ah ama idaa kaanat maqsadan bictibaar wasilatan bictibaar falaa tasqutu taana waa qayd labaad qaydkan aan kugu dul akhriya naskiisi wuxuu yidhaha alimaam cabdullahi almaqari fii kitaabi alqawaacidi lahu mujaradka koobaad laba boqol afartan iyo saddex qaacidada labiyo tobnaad wuxuu leeyahay idaa tabayana cadamu ifdaa'i alwasiilati ila almaqsuud batala ictibaaruha haadaa maa lam takun maqsadan biictibaarin aakhara kaljihaadi wasiilaة limaxwi اlkufri maqsad liiczaaz اddiin falaa yasqutu bitacaduri اlawali marka inaad fahanteen belati jihaadku waa maqsadu biictibaar wasiilaة biictibaar muxuu sheekhu u jeedaa jihaadku wuxuu wasiilo u yahay waqaatiluum xataa laa takuuna fitna gaalo adduunka in laga dhameeyo gaalo dhammaan mayso wayba tarmahayaanba gaala inay dhammaato ilaa qiyaami saaca lama sugahayo qiyaamadana ku duldhici mayso ilaa calaa kaafirin wamushrikin mata mise ma ah haddaan dhana jihaadku wuxuu waa wasiilo limaqsadi maxwi wa maxqi lkaafiri mustaxiil wey inuu dhacay ahayd waa ma dhacay limaada waa maqsadun liiczaaz اddiin izaaz maxay uga waan diiday gumaysiga keena diid baan ahay yeeli mahayo waxa waato waan ka soo horjeedaa inaad hoggaanka dhiibatoo lagu jageeyo iyo inaad tira waan diiday oo qash lagaa siiy waxay dhahen salafku waa icsaasudiin diintii baa shariftay mabda'a iyo tawxiidka iyo waxaad aaminsantaad qiimaysay waxay dhaha hadii lagu qasbood mukraha tahay oo gaalnimo lagugu qasbo ijmac waxaa ku bannaan atarakhus bitalafud bikalimati alkufr inaad diiddoo lagu dilana way bannaan tahay ma hiy alxikma xidhan waa cisat diin inaad diiddo tira maya gobanimadaan ka xigahaya marnaba naftaydan xuntay sakaraadka ilaahay anoo ka cararayo xukumkiisiiyo ruqsa ku ordahaya gaalnimo ku dhicma afkayaa ka maqan waxaad tiri waan kaa diiday gaalow diiday waa ku dili waxaadn samee waa gobannimay dheheen gobannimada inay baaqi noqoto yaa cisatu diin inaan gaalo u hoggaansanno hadday naga reeyona baabi'iyaana waa maxay waa dulli diinah inaad tidhahda diida oo laska kaabalgu dilana waa cizat diin idan haddaan gaaladii baabi'in weyno waxaa baaqi ah inaan waxooda diidannahay intaan dhibi karnaan dhibayno masudulcami hay baabi'een ayaga laakiin maxay dareemhayaan inaa nin mabda laguxiisa ku dhimanaya oo musiibo ah ninka markuu ogaada inaad mabda ku dhib ku ixtiraamhaya ninkaa wuxuudhi waa nin wixiisa ku aaminsan qalawuun baa nin u tegay wadaadoo faqiih markaasuu yidhi nabi maxamed wuxuu yihi xadidka abi saciid buu akhriyey afdal jihaadi kalimatu cadlin cinda sulطaanin jaa'irin wa anta jaa'irun yaa daalim masr boqor wuxuu yidhi qabtoo carabkaa la gooy boqorka wuxu intaad qabataan wadaadka carabka gooya wadaadku wuu miraaday yaa toleehay amiiroo ku cararay ah markay naftu qabato looga shafeecay buu sii daaya maxaad usii daysa boqor waxaan fiirinhayay buui inuu muraa'i yahay inuu yahay mukhlis saadiq ah beenaalo wey kan oo kale hadduu run sheegaya diin baan u dilay mu adkaysa muxuu la caac may tahay buui yani waxa weeye goboni laga rabay mar hadduu is dhareejiyey waxaa laga rabay inuu dul qaato laakiin boqorku faruhu ka qaaday muhiimaddu waxaa weye culum waxay leeyihiin maxqulkaafiri waa wasiilo laakiin jihaadku wuxuu u yahay haaya u yahay muxuu ahay liiczaaz اdiin qadiyadda ayadaa marka waxaa ka fahantay ana suquuطa bacd اlmaqaasid laa ystalzimu suquuط اlwasiila wاlwasiilaةu ida kaanat maqsadan bاctibaar wasiilatan bاctibaar xukunka dhici mahayo min hada albaab bay culamada qadiyada ay aad u faahfaahiyeen waxaad kalood ku darsataa qeyd labaad saddexaad cafwan idaa dala daliilu sharciyu calaa baqaa'i اlwasiilati maca suquuطi اlmaqaasid kuliha haddana waa baaqi idan qaacidadu aqlabi waxay ku noqotay ida taxta almaqsad baa loo jeedaa wاlwasiilatu aysan noqonin maqsad min jihatin aw wasiila min ictibaar ama uu daliil sharci uusa tusin inay baaqi tahay wasiiladii xukumkii maca suquuط اlmaqaasid daliil taa laba waxaa lagu mihaaliyaa ramalka iyo ruculaynta iyo jimatuuradka iyo idibaaca waa xukum sharci ah oo marka la dawaafahayo saddexa shood u horeeya lagu ordo awfulqudumka waa la ordaa maqsad maqsadkii iyo xikmada loo jeeday wuxuu ahaa cumratulqadaa markay muslimiintu soo xajiyeen soo cumraysteen yaa quraysh waxay tiri madiinay waxaa ka imanaya maxamed ee saaxiibada duumo iyo kaeco iyo qarin eber ka dhigon dhaqaan karo ordi karin wada neefanayo neef duuraya sida islaan uwar uun canuufta tufaya dhashta ku haya bal aan fiirsana maanta siday yihiin inoo fadhiista buurti marway u fadhiisteen marwo markaad fadhiisato waxaa kaa qarsoomi xajaru aswad wixii ka dambeeyaba labada rug inta udhexaysa oo xagga dambe ah waad aragtay hadee ninkii tagay baa garanayay nabigu wuxuu yihi orda min arugni ila rugni hala ordo orad ku ord markaad wareegtaan oo rugnul yamaani xajir ismaaciil daba martaan ood qarsoontaanna iska logaaya rukni yamaaniga kasoo booda idinku ordahayaan marku soo dhaha idan nabigu muxuu rabay inuu tuso quwat lmuslimiin markii maka la qabsaday oo daaru islaam noqotay xajul wadaac nabigu wuxuu yimid sidiiba wuu yeelay ramalkii idibaacii iyo orodkii weliba nabigu wuxuu ku daray min alxajar ila alxajar tii waxay ahayd in bayn alyamaanin la socdo inta kaana or la ordo intan shimaaliyiinka in la ordo keliya bay ahayd laakiin inta kale tartiib la socdo waagidna wuxuu ka dhigayba orod saddex oo orod wareeg ah idan xikmadii loo jideeyey oo muxuu ahaayey inay arkaan gaalada quwat almuslimiin inay nabad qabaan o sida cawsh u boodahayaan meesha way ka baxday xukumka sharcigaa ah oo ahaa ramalkii fi tawaafi alquduumna waa baaqi idan alramal fi tawaafi alquduum waa wasiilo muxuu u ahaa liquwati alkaafiriin liquwati almuslimiin buu u ahaa tii dhacday muxuu baaqa u noqday dayl baa reebay sacyiga haajaraa ka mida bayna safa walmarwa ramyu ljimaari halaat oo nabiyullaahi ibraahim uu dhagax tuuray ibliis baa ka mida dabxiga hadda aan wadno dabxu kabshi ismaaciil ka soo horeeyaa ka mida howlahaas waxay baaqi u noqdeen laba qaybood baa laba ra'yi baa culimku maqaasid kale baa baaqi ah oo waa maxay waxaan ku xusayna aabbahe dhibkii lasoo maray muslimiintu rafaadkay soo mareen xilliga iyagoo sakaraada cumratulqadaa asxaabu rafaadsan ay marahayeen iyo cisada ilahay maanta na siiyey nicma iyo shukri iyo mani baa meesha ka soo baxaya masaalix kale iyo maqaasid kalaa baaqi ah walihaadaa baqiya alxukmu niman baa odhanaya nimanna waxay leein ma ahayd daliil sharci ah tusay hawsha horaan waxay ahayd in gaaladu awooddeenna aragto wahunaa shurica ka mansakin wa cibaada nimanna saasay yidhaahdeen markaan warka gabagabayna waxaan leenahay muslimiintu markay u tabaryar yihiin waxay dabaqahayeen wax kale haddaysan faa'iidaynin oo aysan gaal nikaayaynin ama cadow dhib aysan u geysanin ama awoodiisa aysan naafaynin waxay keenayaan icjaazu ddiin inaan hoggaanka diidnay oon keenada diidnay oonan isdhiibaynin oon taagannahay gobi way leecdaaye ma jabto somaali saasa dhahdaa gob gobt ninka gobka ah wuu licay ma jabo xogo waa ka hoos bixi kartaa laakiin inaad isdhiibto intaa bes marba haddii la ilegday eh, un halaga noolaado dhaqaaqi maaye dhaqankaa ma ma yaqaanaa hawsha marka wadaaduhu qaarkood ay la ordaan ay wareejiyaan aniga wax qaba ma arag wax qaba ma arag xataa alimaam maqbali kitaabkiisa calam sheekh wuxuu leeyahay jihaadku xataa idaa lam yuxaqiq aya maqsuud waa mashruuc buu taagan yahay lanna waxaaba ka dhici buu leeyahay muslimiintu nabig wuxuu ihi laa tazaalu طaa'ifatu min ummati yuqaatiluun ilaa qiyaami saaca in muطlaqu اlqitaal iyo suuratu اlqitaal la helo yaa maqsuud sharcigu taagan yahay wadaadda halkaasay tageen laakiin hadda jihaad waxaa socda yuxaqiq maqaasid aan icsaadu dinbasa ahayn gaala naafinaya dhaqaalahoodii baa socda way burbura iyagabaa yuruba dhan hadda dhaqaalalaan bay u kala yaacaysa maraykan haddaan hal darbad kale ku dhufan lahaynna darkaa dhowbuu iska aadi lahaa yani waxaa weeyaa niman hawsha rag baa watay ha la suga haddii usuul iyo qawaacid lagu kala bixina tacaalow naxtakm ila alqawaacid laakiin aaraada rijaash iyo waraan sal lahayn ummadda inaan lagu lugayn waxyaabaha ay leeyihiin wadaadu idaa dalla daliil sharciyu wasiladu baaqi bay noqon waxaa kamid ah, waxay ka murmeen fuqahadu ninka alla u xiirka ah, hadduu xajiyo muxuu samayn bay dhehen wadaadu nin yuul oo mulukaysan oon timi alla siinin baa xajiyey fuqahadu waxay u badan yihiin midi intuu qaato madaxa marmariyo ma aha ragga ha ku daydo wey dadka ha ku daydo imraaru muusa calaa ra'si alaqrac aladii laa shacra lahu waxay dhahan waa mashruuc waxaa la yidhi xiiritaanku wasiilu ahaa limaqsadin wasiiladii oo xiirideeba timim haddii la waayey may dhacdo dhici maysa dhan wadaadu niman wa dha way dhacaysa waxaa keenay in la dhawaadhac daliilkay ku taagantahan xoog badnayn nas sharci ah oo tusay inay baaqi noqonaysa ma jiro laakiin fuqahadu halkaa waa ku dagaalamen waxay kaloo ka dhaqaasheen ninkaan ilkaba lahayn ma rumaynaya lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartum bisiwaaki cinda kulli wuduu'in cinda kulli salaatin ilkaba ma lahaba gowsba kuma yeedho fuqaha waxay dhaheen ha marmariyo ciridka niman waxay dhaheen maya wasiiladu way dhacday maqsad kalena ma hadhine wasila ha dhacin wa maqsad ku daydo uusan khilaafin oo shaad uusan noqonin oo wuxuu dhaqaajiyaa maqsad dad waxaa jira dabeecadooda iyo dhiiggooda iyo uu nadiif yahay oo ilkahooda huuraba aysan qabanin ama luunba uusan qabanin ninka asagaa ah, ilkiisu isbedelin afkiisuna uusan sinjiidhaynin ruma ima loo sunneeyaa mise maya ka dhaqaasha fuqaado maxay isku hayaan rumig wuxuu ahaa wasila litandiif haddii nadiiftaba ay iska joogtoba طahaaradaba ay baaqi tahay u joogto ya maxawlahan lada ladayn mayay taagan yihin nimanna waa ladayn bay taagan yihin waysadu dhan marka laga fiiri waa maqsadun bictibaar wasiilatun bictibaar waysadoo kaleu lamid yahay jihaadku waysadu waa wasiilatun ila salaax ma mise maa waana maqsadun liطahaarati watandiif yani waxay maqsad u tahay طahaaro iyo nadaafo fii xaddi daatiha jihaadku wuxuu u yahay fii xaddi daati iczaaz lidiin waxaad aaminsan inaad ku dhimato lagugu dilo ku nafbaxda cizo ah inaad ninka naafaysana waa wasiilo kale waa horarsi iyo dhe hawlo kudarsi hawlo kudarsi kale wey marka weysadu waa wasiilatun bictibaar ila asalaax waana maqsadun fii xaddi daatiha bictibaar oo maqsadkii akhaska qawaacidda annagu culummada aan ka haynan ku aragnay waa sidaa laakiin waxyaabaha la warwejiyay war kale weeye maraajicda aan ah idin siiyo qaacidada ayada iyo qaabka iyo shuruudda ay leedahay waxaa lagu laaban karaa kitaabka le alfuruq lilqaraafi mujaladka labaad sabxada lixdan iyo koobaad farqiga sideetan iyo waxaa weeyaan konton iyo sideedaad alfarqu athaamin walkhamsuun baa lagu laaban karaa kan hadda maktabada yaalla weeye <clears throat> ee idin yaalla mashaqaadka iyo howlaha dhanna waa ka hadlaa qaacidana wuu ka hadlaa si goonaa ah, waa majalka labaad lixdan ko farqiga konton iyo sideedaad waxaa lagu laaban karaa tartiib alfuruuq lilqaraafi ardaygiisii oo ka dambeeyeyba asaguna hawshaa tartiibiyey uuna ku waafaqay zawaaidna waa ku daray baquuri safxada laba boqol iyo sideed nin kaloo maaliki ah asaguna oo kitaabka tahdiibiyey ninka hore tartiib buu ah kan waa tahdiib alfuruuq majaladka labaad konton iyo sagaal imaamka Eh, alciz bn cabdisalaam saaxib alibtikaaraat isna wuxuu leeyahay qaacida waa ka hadlaa kitaabkiisa qaacid alaxkaam fi masalix alanam mujaladka koobaad boqol toddobaatan iyo shan wuxuu kaloo kaga hadlaa mujaladka labaad laba boqol afartan iyo sagaal wuxuu kaga hadlaa isla mujaladkaas boqol lixdan iyo saddex fuqahadu qaacida waa qaacida aglabiya ayadoo aglabiya ana saddexdaa shardi bay leedahay an yataxida almaqsadu wa anlaa yatacadad iyo anlaa takuuna alwasiilatu wasiilatan bictibaar maqsada bاctibaar anlaa yadula daliil sharciyu calى baqaa'i alwasiila maca suquuطi maqsadiha maqsadiha bilah towfiq